بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله الحمال haarun bn cabdillaahi almasri alxamaal baabun fii baabi maa yaquulu idaa rakiba ilaa safari alxaji wa gayrih maa yaquulu qofka waxa uu dhahayo idaa rakiba hadduu fuulo gaadiid iyo daabad ilaa safari alxaji xaj safar loo aadayo ama safar xagga xajka ah iyo wagayrihi gayri اlxaji safar aan xaj ahayn qofka hadduu ambabaxo oo safar u baxo aadaabu safar waxa la yidhahdaa jira iyo aadaabu اlmusaafir oo la rabo qofka musaafirkaa ah inuu la imaado waxaa ka mida adkaar iyo adciya uu akhrinayo qofka musaafirkaa ah fii bidaayati safarihi bilowga safarkiisa uu bilaabayaba inuu adkaartan la imaado alla tuugo alla nasaho ilaahay xuso subxaanahu wa tacaala safarkaas oo nabiga uu ku tilmaamay alsafaru qidcatu min alcadaab waa qayb cadaabka ka mid ah oo culayskiisa iyo mashaqadiisa iska leh oo shareecadu ay jidaysay taysiir iyo akhdu rukhas in la qaato ruqsooyin badan oo musaafirka daraaddiis loo ruqseeyey culaysyahaas dhacaya safarka gudihiisa qofka inuu ahaado qof ilaahay ku xidhan oo ilaahay baryaaya oo ilaahay kaalmo weydiisanaya subxaanahu wa tacaala kuna shukrinaya dhanka kale inuu u sahlay wasaa'ishii iyo safarka wixii u sahli lahaa arrintaasuu marka ka hadlayaa musanifka raximahullah axaadiistaasna waa soo aroorin doonaa saxiixada ee nabigeena ka sugnaatay calayhi الsalaatu wasalaam qaala xadaanii haaruun bn cabdillaah qaala xadaanaa xajaaj bn muxamed almasiisi qaala qaala ibnu jurayj baa wuxuu yidhi cabdilmalik qaala akhbaranii abu zubayr abu zubayr baa ii warramay wasmuhu moxamed binu muslim binu tadris ilmaki ayaa la yidhaahdaa ana caliyan اlasdiy ninkaa la yidhahdo cali ee reer asdi akhbarahu wuxuu u warramay abu zubayr ana bna cumara cabdullaahi bnu cumar ibnu alkhadaab alcadawi radia allaahu canhuma callamahum wuxuu baray ardadiisii iyo taabiciintii buu waxbarayaa saxaabigu camalan biqowlihi sala allahu calayh wasalam balliquu canii walow aayah liyuballiq shaahidu minkum alghaa'iba arrimahaas ay ku dhaqmi jireen saxaabadu wixii nabiga ay ka maqleen bay sii gudbin jireen oo ay taabiciintii iyo dadkii soo gaaray bay gaadhsiin jireen ayagoo naseexo ay ka tahay iyo khayrladoon marka wuxuu leeyahay wuxuu baray anna rasuula allahi sala allahu calayh wasalam nabigu kaana inuu ahaa ida istawaa calaa baciirihi markuu ku ekaado oo uu ku fadhiisto calaa baciirihi ritigiisii ama neefkii geelaha ee rakuubka u ahaa gaadiidka u ahaa oo ay la istaagto ama uu si fiican oogu fadhiisto salkeedii iyo dhabarkeedii khaarijan xaaluu baxayo ilaa safarin asagoo safar u baxaya nabiga calayhi salaam kabbara alaaa saddex jeer buu kibaaran jiray allaahu akbar allaahu akbar allahu akbar buu dhihi jiray oo wax kasta oo weyn oo kabiir ah ilaahay subxaanahu wa tacaala kibriyaa'iisa iyo cadamadiisa iyo jalaalkiisa wax walba ka sii weyn subxaanah saddex jeer buu kibaaran jiray nabiga calayh salaam uma qaala wuxuu dhihi jiray aayaddaas asagoo ka dhuxu qaadanayo subxaana aladii sakhara lana haada subxaana aladii allihii baa nasahan oo nusqaan iyo dhaliiloo dhanba ay ka dheer tahay oo sifaatulkamaal oo dhanba ay ku dhan tahay sakhara lanaa noo sahlay haadaa rukuubkan iyo gaadiidkan noo sahlay wamaa kunnaa maanan ahaanayn lahu markuubkan la fuulaayo ee gaadiidkani muqriniina ay mutiiqiina kuwa kara kuwa awood u leh maanan ahaanin hadduu ilaahay noo sahlin ratigaa arkaysa ee neefkaa geela intaa leega dhulka ka koray ayaa dhulka la fadhiisini oo lagu tasarufi oo la rarani oo duqaydii iyo dadkii yaryaraaba lagu aamini oo la dhex dhigi oo meel dheer iyo masaafo dheer lagu gaari yacnii meel aan mashaqa mooyaane aan lagu gaarin watabliqu afqaar ilaa baladin lam takunuu baaliqiihi ilaa bishiqi اlanfus marka waa in ilaahay lagu xasuusto waayo meeshaan taskhiir ilaahay iyo fudeedin ilaahay baa jirta mooyeene asagaa naga xoog badan oo naga maaragtay sharisan oo orod hadduu dhahona naga orod badan marka wamaa kunaa lahu muqriniin annaga maanan awood u lahaanin hadduu ilaahay noo sakhiirin subxaanahu wa tacaala wax kasta oo markuuboo la adeegsadana waa sidaas birtaad aragtay buu ilaahay noo sahlay iyadoo dhulka garaangaraysa iyo iyadoo hawadaa buubaysa iyo ayadoo biyaha dul sabaynaysa oo baddaa qaadaysa wamaa kunna lahu muqriniin ilaahay subxaanahu wa tacaala baa noo sahlay wa innaa annagu ilaa rabbina rabbigaana xaggii unbaana munqalibuuna u gadoomi doonnaa waa rabdi iyo isku xidhid bayna safari اdunyaa wa safari alaakhira haddaad safar aad tahay oo adduunyada ku dhex safrayso waxaa imaan doontaa inaan u safarro aakhiro marka adduunyadii ilaahay subxaanahu wa tacaalaa taskhiirkii iyo tashiilkii uuna siiyey iyo safarteennii markaan ku shukrinay oon ku xamdinay oon ku nasahnay haddana qalbiga inuu ku jiro aakhare inay tahay geedi loosha loo safri doono ee nihaayada ee loo guuri doono mar walbaba wax kastooo adduunyadana waxay ishaaraysaa oo ay tusaysaa calaamo u tahay aakharo iyo xaaladdeeda markaad u fiirsato cinda tadabburi watamacun ictibaar baa ku jirta waana ku jirta xasuus baa ku jirta aakhara lagu gartaa geedigan arkaysa safrayno tu aan laga soo noqonaynin baa jirta oo ilaa qiyaamu saaca lagu maqnaan doona oo safarta dheereed ah marka wa innaa ilaa rabbina rabbigaanu yaa la munqalibuun u gadoomaynaa u noqonaynaa waay allaahuma allow buu dhihi jiray nabiga calayh salaam oo aayaddii nabiga calayh salaam qur'aankaheed nabiga korka horta horena ziyaadu kaga daray oo qowl nabiga calayh salaatu wasalaam waxyi ah waa takbiir saddex jeerah gadaasha dambana waxbaa lagu daray oo ah duco iyo muxuu ahaa ilaahay bari allahuma allow inaa nas'aluka waxaan ku weydiisanaynaa fii safarinaa safarka annagan haadaa ay keliaheen u safrayno albira waataqwa albira baari noqosho iyo khayr iyo samafal iyo wanaag samayn birigu waxaa weeyaan ficlu daacaat wixii daaciya khayr alle loogu dhowaanaya in la sameeyo wey wataqwa iyo alla ka cabsi taqwaduna waxaa weeyaan tarku lmanhiyaat in ilaahay wixii uu naga reebay aan oga cabsanno oo aan ka fogaanno marka albira waataqwa waxay shamlisay wixii awaamir ahaa ee laysfaray iyo wixii nawaahiaha layska reebay ilaahw biri baan ku weydiisanaynaa khayrka iyo camalka wanaagsan iyo attaqwa xumaan oo dhan inaan ka fogaanaan ilah ku weydiisanaynaa fii safarina haada meeqa safar baa safar oo la safro ayaa safaru macsiya isku bedela oo qofka xumaan ka dhacda oo waxyaalo badanoo aan wanaagsanayn uu ku dhacaya marka ama maahe daaco iyo khayr iyo wanaag iyo wardi uu lahaan jiray uu iska imhaalinaya way ka tegi kartaa marka safartaasi inaynan waxbaba kaa nusqaaminin oo birigii iyo daacadii iyo taqwadii iyo xumaantii laga fogaado waa marka hadda ay biri iyo taqwa isqaabilaan wailaa taqwada laftirkeedu alimtihaal walijtinaab labadaba way shamlinaysaa in wixii lagu amray inaad la timaado wixii lagu arraba aad ka hadho hadihi hiy alwiqaaya baynaka wa bayn annaar wixii adiga naarta ina kala badbaadin lahaa middaa wey wa min alcamali ilaah waxaan ku weydiisanaya camalka maa tardaa waxaad raadli ka tahay camalkana camal aad raadli ka tahan ilah ku weydiisanaya goormuu noqonayaa camalku camalu ilaahay raadli ka yahay idaa kaana khaalisan sawaaba idaa kaana khaalisan lilaah sawaaba labadaa markii laga helo camalku wuxuu noqonayaa maa yardaa rabbuna wuxuu rabbi ku raali noqda subxaana wa tacaala camal ilahay dartii loola jeedo o ilahay dartii loo sameeyey xaggan kalena waafaqsan tubtii nabiga calayhi salaam iyo waddadiisii waafaqsan markaasuu camalku rabbi raalli ka noqon wa min alcamali waxaan ku weydiisanaynaa allahuma tardaa wixii aad raalli ka tahay inaadna waafajiso allahuma allow hawin calaynaa noo fududee safaranaa safarka annaga haadaa ee kana ilahu noo fududee oo safarku si kasta oo loo casriyeeyo oo qalabka iyo adawaadku safarka uu loo sahlo hadduun ilaahay tahwiininin fududaydinin ma fududaanayo diyaaradda ugu sahlan markuu qofka uu musaafir yahay uu yacni surcada iyo waqtigiisa inuu dirmo meel fiican gaaro iyo isagoo kuleel dareemin iyo isagoo xaaladdiisa marka fiiriyo wa maca dalika hadduun ilaahay kuu fududaynin ma fududaanayso diyaaraddaa hawada ku jirta ee khatarta ah haddii ay cariidig iyo dhibaato mararka qaar uu ka imaado dee waxaa weyaan raaxadii meesha way ka baxaysaa marka ilahay wuxuu fududeeyey ma fududanaya hawin calaynaa safaranaa haada ilahu noo fududee wadwi cannaa ilaahu noo soo duub bucdahu fogaantiisa dhulkaas fog iyo masaafadaasna ilahu noo soo duub adigoo caafimaadsan oo aan qalaq iyo cabsi midna ku jirin oo oon iyo gaajo midna ku haynin oo murug iyo xanuun midna ku haynin safartaadi haddaad ku tagto waxay ka fiican tahay oo ka fududdahay oo ka soo dhowdahay safar mashaqo iyo dhibaato iyo walbahaar iyo xanuun iyo cabsi laga socoto marka ilaahayna waa kuu soo dhaweyn kara waxba kuma aha inuu kuu soo dhoweeyo waa soo marra xadiidkii habeenkii nabiga calayhi salaam inuu ka hadlayey in la safro xadiis baa jiray lacana alarda tudwa alardu tudwa fi lleyl habeenkii ardadaa lasoo dumaa marka ama si xisi ah loo soo dumo ama si macnawi ah oo macno ahaan iyo qofka maaragtay sida uu ugu sahlan yahay safarkiisaas wadwi cannaa ilaahu noo soo duub cannaa xagga anaga bucda safarka fogaantiisa allaahuma allow anta adigu asaaxibu baa tahay kiinana saaxiiba fii safari safarkan safarkan aan ku jirra adaa saaxib noo ah oo macaanaga ah oo garab iyo gaashaanba adigaan kaa dhiganaynaa macnaha wey yacni bitaayiidi waannasri wa alraxma intaba ilaahu adaa maca annaga ah wa anta fowqu sabca samaawaat wixii ilaahay samaawaadka uu ka korreeyo haddana addoomihiisa muxiid wey waa koobay cilmigiisuu ku koobay guush iyo nasriga iyo gargaarka iyo wax walbaba ayuu ka warhay og yahay oo siinayaa qofkuu rabo subxaanah waalkhaliifatu baa tahay midka khaliifka nooga ah fil ahli ehelka ehelka annagiiyo reerka annagii aan ka tagnayna adaan ilaahayow khaliif nooga ahoo noo ilaalinaya oo aan kaaga tagnay wey allaahumma allow innii acuudu bika ilaah waxaan kaa magangelayaa min wacfaa'i safar safarka mashaqadiisa iyo shiddadiisa iyo dhibaatadiisa yaa ilaah kaa magangelayaa ila safarku mashaqo badan buu wataa daal buu wataa xanuun buu wataa waxyaalo badan oo dhibaatooyin ah ayaa ka dhexdhaca qofka musaafirka ah ama shil ama wax kale ah ilaa uu shiddadiisa iyo mashaqadiisa ayaa kaa magangalay wa ka'aabata almandari iyo muuqaal murug leh muuqaal ka'aabadu waa alka'aaba waxaa weeyaan waa xusniga iyo murugta qofka marka muuqaal murug leh ilaahu yaan kaa maangallay safarta intaan ku jirro wa suu'i almunqalabi gadoon xun inaan ku soo gadoonno filmaali xoolaha anagi walahli reerkaanagi oo soo noqodkaanagaan soo noqonnana muuqaal aanan ficneen iyo qaab aan wanaagsanayn inaan ehelkii iyo xoolihii kala kulanno yanoon kaa maangallay xoolihii oo dhaqan iyo ehelkii oo dhaqan oo dhibaato midna ku dhicin ilah uu soo gediy o nugu soo celi wey saasuu dhihi jiray nabiga calayh salaam sii socodka hore waidaa rajaca markuu soo laabtana qaalahunna kelimaadkiibuu haddana ku hadli jiray markuu soo laabanayo intuu allahu akbar saddex jeer dhao subxaana aladii sakharan lana ilaa akhirihi ducadaasuu akhrin jiray soo noqodka wasaada fiihinna wuxuuse ku dari jiray oo ku siyaadin jiray markuu soo laabanayo inuu dhaho aa'ibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun saasuu dhihi jiray nabiga calayh salaam aa'ibuuna waan soo noqonnay taa'ibuuna ilaahay baan u noqonnay caabiduuna allaan waxaan caabudaynaa lirabbina rabbigaanno intaba lirabbina xaamiduuna ilaahay baana ku xamdinaynaa in safartaanada nabad noogu soo dhammaatay muraadka anagana aan gaarray annagoo wanaagsan oo nabadana ciddaana ku soo noqonayno marka aa'ibuuna iyo taa'ibuun labadaba waa noqosho laakiin midna waa noqosho xisi ah midna waa noqosho macnawi ah aa'ibuunadana waa safartii aad ka soo laabatay waa xisi taa'ibuunadana waxaa weeyaan ilaahay ood u noqotay oo wixii dembi iyo xumaan ah oo dhan ba aad ka laabatay ilaahay aad u laabatay subxaanah wa tacaala caabiduuna lirabbina baan caabudaynaa keligiis xaamiduuna lirabbina baan ku xamdinaynaa oo nicamta iyo galladda iyo wuxuu noo galay ilahaasaan ku xamdinaynaa subxaana wa tacaala marka fiiri safarkii mubaaxa ahaa ee ama tijaaro ahaa ama arrimo kale iyo danaysi kale ahaa wuxuu isku bedeli cibaado isku bedeli shay iska mubaaxa buu ahaa oo safaroo dangudashooo adduun iska ah laakiin markaad aadaabtaa la timaado cibaadou isku bedelay oo ajriya hawaab baad heshay oo sunnadii iyo hadyigii nabiga dhabaqday calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay baa garabkaada ahoo macaada oo ku xoojinaya subxaanahu wa tacaala marka qofka muslimkaa waxaa aad u wanaagsan ducadan ayadaa inuu si fiican u barto oo uu ku dadaalo markuu baska fuulaayo oo safarta yahay markuu diyaaradda fuulaayo oo safarta yahay markuu lugaynayo oo safarta yahay intaba inuu maaragtay adkaartan akhriyo gaar ahaan hadduu raakib ya wax saaran yahay ducada ayadaa inta rukuubka ku saabsan ayuu ka soo qaadanaya qaala xadaanii zuhayr bnu xarb qaala xadaanaa ismaaciil ibnu culaya ibnu miqsam can caasim alaxwal ibni sulaymaan can cabdillaahi ibni sarjasin sarjisin qaal kaana rasuulu llahi sala allah alay waslam nabigu wuxuu ahaa idaa saafara markuu safro yatacawadu ilaahay wuxuu ka magangeli jiray min wactaa'i safari safarka mashaqadiisa iyo dhibkiisa wa ka'aabati almunqalabi gadoonkay uu soo gadoomaayo mid murugle inay noqoto waalxawri iyo dib u noqosho bacda alkawni markuu darajo haystay kadib alxawru bacda alkown adoo qofka asagoo muslim ahaa oo mu'min ahaa inuu xumaan caqadii ay ku dhacdo oo iimaankii iyo islaamnimadii uu waayo waa alxawru bacda alkown inaas caafimaad kadib uu qofka xanuunsado in cilmi iyo waxbarasho kadib uu wixii oo dhan haddana ka madoobaado waxaasoo dhan inuu mansab iyo sumcad iyo sharaf iyo karaamo ilaahay uu siiyey wixii o dhan haddana uu gacantiisa ka baxdo waxaasoo dhan ba ilahay baa laga maangalaa subxaana waa taxawul lcaafiya caafiyadii ilaahay iyo subxaanah wa tacaala nicamta ilaahay oo qofka ka wareegta wey ilahay baa laga maangalaa waalxawr xawrku waa noqod weeye min xaala ilaa xaala Ah, inahu dana an lan yaxur ayuu ilahay leeyahay xaara yaxuuru xawran manaa rajaca w walxawr ayaa kaa maangallay bacda alkawni markaan ahayn darajo iyo martabo sare qaar riwaayaadka ka mid ah ra' bay qorayaan bacda alkawri kawrkuna waxaa weeyaan waa nicmo iyo kamaal iyo darajo fiican kadib ayaa loola jeedaa oo min takwiir cimaama cimaamada qofka u kawiranoo kale yani qof mansilo lahaa oo madax ahaa oo muuqaal lahaa oo qiimo lahaa oo sharaf lahaa oo umaamadiisa u duuban tahay oo maanaa wanaag lahaa oo ka laabta wixii o dhan oo gacantiisa ka baxdo wa dacwati lmadluumi madluum laga gardaran yahay habaarkiiba ilahu kaa magangeli buu dhihi jiray taasna laba macnaa ku jira oo dacwat almadluum in ilahay laga magan galo kow in dulmiga ilahay laga magan oo dulmi iyo gardarrada aada ku dhicin waa midda koobaadee laga fahmay midda manduuqana waxaa weeyaan in madluumkii isagaa haddana habaarkiisi uu kugu dhaco labadaasaa marka meesha yaa ku jirta waxba dulminin si daalimkii uuna kuu habaarin hadduu ku habaaro gaalba ha ahaadee qofka eh, waxaan ujeeda madluumkaa qofka madluumkaa daalimkii buu habaari walow gaalba ha ahaadee haddii la dulmiyo habaarkiisa ilahi waa aqbalaya subxana wa tacala si ahaanba ilaahay dulmi iyo gardarro waa necab yahay subxaanahu wa tacaala ma ogolo isagana naftiisa waa ka xarimay addoommihiisana waa u diiday wa suu'i almandari iyo aragti iyo muuqaal xun fil ahli ehelkii iyo walmaali xoolihii aan ku arko markaan soo laabto oo wixii wax isbedeleen oo xoolihii wax noqdeen carruurtiisi noqotay ilah waan kaa maangelayaa waxadaanaa yaxya binu yaxya wazuhayr binu xarbi jamiican can abi mucaawiyata xa xadaanaa xamed binu cumara qaala xadaanaa cabdulwaaxidin kilaahuma can caasim bihada alislaam mila hayrana fi xadiidi cabdilwaaxid cabdilwaaxid binu ziyaad baa wax mutaabaceenaye waxaa isaga ku sugan fi lahli walmaal ayuu yidhi oo maalkiibu horreysi fi lmaali walahli buu yidhi maalkii bu horreysiiyey wa fii riwaayati maxamed binu khaazim maxamed binu khaasim adariir isaga riwaayadiisu isaga <clears throat> wuxuu yii qaala yabda'u bilahli idaa rajaca markuu soo laabto ehelkii buu ku bilaabi oo wasuu'i munqalabi iyo riwaayo kale wasuu'i lmandari fi lhli waalmaal soo noqodka ayuu ku bilaabi jiray ayb wa fii riwaayatihima jamiican labada riwaayaba oo ninkan cabdulwaaxid la yidhaahdi iyo ninka la yidhahda maxamed ibnu khaasim abu macaawiya waxay isku raaceen inuu nabigu dhihi jiray calayh salaam allahuma inii acuudu bika min waxhaa'i safar safarka mashaqadiisa iyo shidadiisa iyo dhibkiisaan kaa maangelaya baabu maa yaquulu idaa qafala qofka markuu soo laabto min safari alxaj safar xaj uu aaday markuu ka soo laabto wa hayrihi iyo safar aan xaj ahayn markuu ka soo laabto waxa uu dhahaye kale intaan soo marray lagu darayo xadaana abu bakr bn abi shaybata qaala xadaana abu usama qaala xadaana cubaydullahi can naafic can ibni cumar xaw xadaana cubaydullahi bnu saciidin walafdu lahu xadaana yaxya walqaطaan can cubaydillaahi can naaficin can cabdillahi bni cumara qaal kaana rasuulu اllahi salى اllahu alيه waslm nabigu wuxuu ahaa idaa qafala min aljuyuushi ciidamadii iyo jeyshkii markuu nabiga la soo laabto oo dagaalkii uu ka soo laabto awi saraaya ilaala hadduu ka soo laabto aw ilxaji xaj uu ka soo laabto aw ilcumrati cumro uu ka soo laabto idaa awfaa markuu koro calaa haniyatin meel karin ahoo buur ah markuu koro ow fadfadin meelahan taagaga ahee burumburcoodka iyo kudumbuurta ee taagga ah markuu fuulo kabara aaaa saddex jeer buu allaahu akbar allaahu akbar allahu akbar dhihi jiray markuu meel taaga uu fuula nabiga alai slam inta uu socdo meel taaga iyo meel hoosoo sheeba intaba waa lagu socdaa marka marka meelaha buuraha uu fuuraayo dhulkaa xijaaz iyo dhulkaa nabiga uu ku noolaana buura ayaa u badnaa kabara aaaa allahu akbar buu saddex jeer dhihi jiray macnaheeduna waxay faa'iidaynaysaa oo ku jirta meeshan bay culammadu leeyihiin meel inaad ogaato <clears throat> inuu ka sareeyo oo ka koreeyo ilahi subxaanaه wa tacaala faallahu akbar min kulli kabiir wa aclaa min kulli caalin wax kasta oo weyn ilahay baa ka weyn wax sarrayna ilahi baa ka sarreeya subxaana wa tacaala bahalka liftiga liftiga iyo wiishka guryaha lagu fuulo markii la fuulaayo ood kor kuu sii dallacayso allahu akbar allahu akbar allahu akbar baad leedahay markaas ka hoobanaysana subxaana allah baad leedahay meelaha taagga waa sidaas marka waxaad weeyaan wixii taag ahoo koraysana ilahay baa ka korreeya wax walbaba ka sii weyn oo ka koreeya hooseentana ilahay waa ka nasahan yahay subxaan allah baa u dhiganta uma qaala wuxuu leeyahay laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah macbuud oo xaqa lagu caabudo xaqa ma jirtoon alla ka ahayn laa shariika lahu ilaahay lama wadaag ma laha lahu asaga wax la wadaaga ma jirto subxaanahu wa tacaala hadday noqoto maamulka koonka iyo rububiyada iyo hadday noqoto cibaadada oo uluuhiyada iyo hadday noqoto asmaadiisa iyo sifaadkiisa laa shariika lahu subxaana hal taclamu lahu samiya kala laa shariika lah wax la wanaaga ma jirto lahu lmulku mulki isagoon baa iskale subxaana oo koonkao dhan baa isagaa mulkiya ku tasarufa makhluuqana ikhtiyaar buu siiyey oo ku tasarufaan qiyaamaha markii la gaarhana wax tasaruf oo dhan dadka waa laga qaadiy liman ilmulku lyowm baa laleeyahay lilahi alwaxid alqahaar keligii baa markaa isagaa wax sheegan kara oo kale ma jirto adduunyada laakiin isagaa mulkigeeda iskale maamulaaya cirkaas wax la maamulaya ma jirto dhulkaan wax la maamulaya ma jirto sidii ilaah talagalay dabeelihii qoraxdii abaarihii barwaaqadii jiradii caafimaadkii tasarufkiisa weeye subxaanahu wa tacaala lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa ilaahay calaa kulli shayin wax walbaba qadiirun kii karis badanoo kara wey saasuu dhihi jira nabiga calayh salaam aa'ibuuna soo noqonnay taa'ibuuna keennay caabiduuna caabudnay saajiduuna sujuudnay lirabbina bay ku wada tanaasucayaan xaamiduuna ku xamdinay sadaqa allaahu ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka dhabeeyey wacdahu yaboohiisii yaboohii uu u yaboohay iyo ballantii uu nebigiisa u qaaday moxameda sala allah alayh wasalam iyo jundigiisa oo dhan uu yidhi jundigeennada ayaa haalib noqonaya iyo nasrigii iyo guushii uu yidhi rusushaan siinaya subxaanah uu yidhi iyo fatxigii uu u ballanqaaday nebigiisa calayhi salaam inuu maka u furi doono iyagoo aaminiin ay geli doonaan iyo in axsaabtii isbahaysatay ilahay uu jebin doono kullu haadaa waa wucuud iyo ballanqaadyo ilaahay uu ballan qaaday waa ka dhabeeyey oo waa la helay wanasara cabdahu addoonkiisa waa u gargaaray muxamada ah sala allahu calayh wasalam wahazama alaxzaab gaaladii issoo xulufaysatay ee gaashaanbuurteedna waa jebiyey waxdahu keligiis markii maalintii madiina laiskugu imaaday oo iyagooda muslimiintu aan ninna wax yeelino magaaladooda madiina iska jooga lagu soo duulay gaaloo dhan isku soo bahaysata inay baabi'iyaan wixii oonan dagaal dhicin buu ilaahay subxaanahu wa tacaala gaaladii jebiyey oo dabeelo iyo junuud ayna arkaynin baa lagu sii daayey wa kafa allahu lmu'miniina alqitaal muminiintiina dagaalkooda laga kaafiyeyba ayagoo qalabkoodii iyo leebtoodii iyo seefahooday sidii u yihiin ayaay soo laabteenoo guryahoodii ayay maarata dib ugu laabteen qaala waxadaanii zuhayr bnu xarb qaala xadaanaa ismaaciil yacni ibnu culaya can ayuuba ibn abi tamiima asakhtiyaani waxadaanaa ibn abi cumara qaala xadaanaa macan bnu ciisa can malikin ibni anasin abi cabdillaahi alasbaxi xadaanaa ibnu raaficin moxamed ibnu raaficin aysaabuuri qaala xadaanaa ibn abi fudaykin qaala ahbaranaa daxaak kulluhum can naafic bay ka wariyeen can ibni cumara can nabiyi bimilihi ila xadiia ayuba faina fiihi takbiira maratayn takbiirta laba mar baa ku jirta riwaayatu ayuub riwaayat alaakhariina akar wa axfad muxuu ahaa waarjax kuwaasaa ka raajaxsan sidaasaana nabiga lagu yaqaanay oo markuu nabiga calayh salaam idaa dakara laha ow kabara ow dacaa ow sallam waxaa lagu yaqaanay alaaan saddex saddex buu la imaan jiray witirkaasuuna ilaalin jiray rasuulka calayh salaatu wasalaam tirada isdheer in allaha witrun yuxibu lwitra qaala wxadaanii zuhayr bnu xarb qaala xadaanaa ismaaciil ibnu culayata can yaxya bn abi isxaaqin qaala qaala anas bnu maalik baa wuxuu yidhi aqbalnaa maca anabiy nabiga maciisaan soo gadoonnay ana aniga iyo waa abu dalxata abu dalxe oo hooyadii qabay oo rabiib uu ahaa yaa waxay isla saaran yihiin faras wa safiyatu safiya bintu xuyayi ibnu akhdab gabadhaasna oo xaaska nabiga aheedna radiifatuhu nabiga calayh salaam ayay fangal u tahay calaa naaqati hashii nabiga calayh salaam bay la saaran tahay markii khaybar laga soo gadoomay weeyaan oo gabadhaad gacanta musnabiga soo gashay oo nasiibkaa yeelatay oo xornimo ay heshay oo ummulmu'miniin ay u dallacday awal waxay iska ahayd gabadh yahuudiyada israa'iiliyada ayay ahayd kadibna maxay noqotay markii ay sayidulkhalqi ay gacantiisa soo gashay oo hoostiisa soo gashay wa umman lilmu'miniina ilaa qiyaami saaca ilaa qiyaami saaca waxay u noqotay mu'miniintu dhan bay hooyo u noqotay marka fiiri manqabada iyo dallaca qofka isagaa siduu uu ilaahay darajo qofkuu ilaahay darajo la doono isagoon baa siinaya subxaana wa tacaala ah, yakhtasu biraxmatihi man yashaa raxmaddiisa qofkuu rabu ilahay ku khasisaya calaa naaqatii nabiga hashay la saareed oo markii uu guuraayey bay waxay dheheen ma addoonba abbooyinow mise waa xor oo ummuminiin ummahatlmuminiin bay ku jirtaa nabiga hadduu asturo oo uu meeshaas ayada uu xijaab oo hagaaji waa ummulmuminiina xor weeyaan baa waa xijaabay waa karaamaya nabiga calayh salaam xataa markay hasha fuulaysa nabiga calayh salaam intuu labadiisa low dhulka dhigay ayuu yidhi igu istaago ku fuul hasha hasha ratiga ku fuul ila waxaa weeyaan qof dumara weeyaan in masaafada tallaabada loo gaabiyo ayay maaragtay yaa u fiican waana nabiga calayh salaam wafahiisa iyo raxmaddiisa iyo xusnu macshar mucaamaladiisa fiican sala allahu calayh waaalih wasalam <clears throat> xataa idaa kunaa bidahri almadiina magaalada madiina duleedkeeda markaan marayno nugu soo baxday qaala nabigu ilaa madiina markii laga fog yahay buuraa lasoo maray marka magaaladii dusheedii ayaabad socotaayoo hoos bay kaa maraysaa meel yaroo hoose oo dhul ahoo dooxa ahaanee ku taallay oo biyo mareer ahoo togag iyo ay maraan korka marka kore laga soo socdayo buuraha iyo dusha kore hoos bay kaa noqon xataa idaa kunaa bidahri lmadiina madiina dusheeda markaan marayno qaala nabigu wuxuu yidhi aa'ibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduuna ayuu yihi nabiga calayh salaam falam yazal kama zuulin yaquulu dalika inuu ku celcelin xataa qadimna almadiina ilaa magaalada madiina aan ka soo galno aad buu u jeclaa rasuulka calayh salaam madiina markuu arko bidhaanteeda kaana yuxariku xabla naaqati uu dhaqaajin jiray wuu dadegi jiray rasuulka calayh salaam markii uu meel masaafo oo aan ka fogeen wuxuu dhihi anigu waan sii soconay ninkii soo raacayow waa jeclaan jiray magaaladaasi aad buu jeclaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh waa madiinatu rasuuliillaah ayaa la yidhahdaa almadiina nabawiyana waa la yidhaahdaa isagaa loogu magac daray sala allahu calayh wasalam oo sharaftiisa iyo karaamadiisii iyo nabiga calayh salaatu wasalaam bay magac ku yeelatay oo sharaf iyo qiimo ku yeelatay asagaana xaram ka dhigay sala allah aleh wasalam allahuma ina ibraahiima xarama maka wa ina uxarimu almadiina waa kii nabiga alayh salaam qaala waxadaana xumayd bnu mascada qaala xadaana bishr bnu mufadal qaala xadaana yaxya bn abi isxaaqin can anas bn malik canina bimilihi baabu tacriis wuxuu ku saabsan yahay altacriisu in la dego bidilxulayfa meeshaa dilxulayfe la yidhaahdo haddii lasoo galaayo waa la degi marka kale laga sii baxayana iyadaas inti lagu dego dilxudayfaha miiqaadkii xajki iyo cumrada laga xarmadaa wasalaati biha in lagu tukado idaa sadar qofka markuu ka gadoomo min alxaja waalcumra markii hore ee madiine laga soo baxayo meeshii laga niyoon jiray wey xajka iyo cumrada kadib marka maka laga soo gadoomo xaj iyo cumro dhammaatana iyadana waa la sii marayaayo waa lagu tukana waa lagu yardegayaa saasuu nabigu yeelay calayhi salaam xaddaana yaxya binu yaxya qaala qara'tu cala malikin can naaficin can cabdillahi bni cumara ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam anaa bilbaxa nabiga heshiisa wuxuu fadhiisiiyey badxa togii madiina weeye laba badxaa jirta badxa maka iyo badxa madiina allatii bidilxulayfa marka waa tamyiiz waay allatii bidilxulayfa waa tamyiiz waxaa laga soocayaa allatii bimaka badxaa makaa jirta marka togii madiina tog dheer baa mara dilxulayfa mara magaalada madiinuu marayaa halkaasuu jabalu uxud bidix intuu ka maruu deena dooxadii qaaba ayuu halkaa kaga shubayaa marka waxaa la dhahaa waadulcaqiiq baa la dhahaa waadun mubaarak waa waadigu barakaysnaa allatii bidilxulayfa fasallaa biha markaasuu nabiga ku tukaday sala allahu alayh waalih wasalam wakaana cabdullaahi bnu cumar yafcalu dalik saasuu yeeli jiray waxadaanii muxamed bnu rumxi bn muhaajir اlmisriyu qaala ahbarana leyt bnu sacdi naxaw xadaana qutayba walafdu lah qaala xadaana leyt can naafic qaal kaana ibnu cumar wuxuu ahaa yuniiqu bilbadxa meesha badxa layidhaahdo yuu degi jiray yuniiqu macnaa yanzil harribtigiisu oo fadhiisin jiray wuu degi jiray allatii badxadii bidilxulayfa ku taallay allatii kaana rasuulu llah nabiga uu ahaan jiray calayh salaam yuriikhi biha kii dega uu yusallii biha ku tukadaa qalow xadaana muxamed bnu isxaaq almasayebi qaala xadaana anas yani aba damra can muusa bni cuqba can naafic ana cabdallaahi bni cumara qaal kaana wuxuu ahaa idaa shadara min alxaj xaj markuu ka soo gadoomo aw ilcumrata cumraduu ka soo noqdo anaakha bilbadxaa buu degi jiray allatii bidilxulayfa ku taallay allatii kaana yuniikhu biha uu degi jiray rasuulullaahi sala allahu alayh waalih wasalam waxadaana muxamed bnu cabaadin qaala xadaana xaatim huwa bnu mismaaciil can muusa huwa bn cuqba can salim can abihi cabdullahi bn cumar alcadawi ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam ataa fii mucarasihi wuxuu yimid makaanu degiisii meeshuu degi jiray bidilxulayfa uu ka degi jiray faqiila lahu waxaa lagu yidhi isagoo meeshaa degan inaka adigu qiila min asamaa ataanii aatin buu riwaaya kale yidhi ataanii aatin waa loo yimid nabiga calayh salaam faqiila lahu waxaa lagu yidhi inaka bibadxaa'i mubaaraka waxaad joogtaa tog barakaysan waadi barakaysan ayaad joogtaabaa nebiga calayh salaam yidhi waa waadi mubaarak ilaahay hadda reer madiina saasay ku yaqaanaan waadi mubaarak ayay yidhaahdaan innaka bibadxaayin mubaaraka bacdu ahlilmadiina waxay ii sheegeen barakadaas waxaa ka mida ay arkeen waagi hore hadda ceelashu ay jiri jireen hadda tuubooyin iyo anaabiib iyo dhul walba dhulkii waa la hagaajiye waa la casriyeeye ceelal bay magaaladu lahaan jirtay marka togaasi badxaa markuu biyo soo qaado roob aan magaalada ku diino meelfa ku daayay buu soo qaadi markaas ceelashii ceel walba biyaa geli jiray wuu buuxsami jiray qaala waxadaanaa muxamed binu bakr bnu rayaan wasurayj bnu yuunus walafdu lisurayj qaala waxay dhaheen xadaanaa ismaaciil bnu jacfarin ahbaranii muusa bnu cuqba can ah, salim bn cabdilaahi bn cumar can abii cabdullaahi ana annabiya sala allahu alay waslm nabigu utiya waa loo yimid wahuwa fii mucarasihi isagoo ku jira meesha uu deganaa mudulxulayfa fii batni lwaadi toga dhexdiisa jiifa iyo xag alla looga yimid jibriil iyo malg baa loo soo diray faqiil waxaa lagu yidhi inaka bibadxaa'a mubaaraka tag barakaysan baad joogtaa oo ilaahay barakeeyey qaala muusa waqad anaaqa binaa saalim bilmunaakh saalim wuxuuna dejiyey meeshii la degi jiray bilmunaakhi makaanu nusuulkii min almasjid aladii masaajidkii kaana ahaa cabdullaahi yuniikhu bihuu ku degi jiray masjidka cabdullaahi uu ku degi jiray oo meeshii nabiga uu degi jiray oo masaajid laga dhisay yataxaraa wuxuu ku dadaali jiray mucarasa rasuuli illaah nabiga meesha uu degi jiray calayh salaam wahuwa asfala wuu ka hooseeyaa min almasjidi aladii bibadni waadi masaajidka laga dhisay toga dhexdiisa meeshuu nabiga degi jiray hoos buu ka yar jiraa baynahu isaga iyo wa bayna alqibla wasadan xaaluu yahay min dalika meesha meel u dhexaysa ayuu ahaa meeshuu nabiga degi jiray calayh salaam baynahu bayna almasjid aladii buniya bacdu fii dakhili eh, mxuu ahaa badni alwaadi masaajidkaas laga dhisay iyo wa bayna alqiblati qiblada iyo wasadar u dhexeeya masjidkii nabiga calay slam meeshuu degi jiray min dalika arrinkaas aw min dalika kaas waa warkii cabdullaahi bni cumar iyo arrimihii cabdullaahi uu samayn jiray oo meelihii nabiga calay salam uu degay oo masaajid laga dhisay ibnu cumar wuxuu dhihi jiray midig baad ka marteen bidix baad ka marteen xaggaas weeyaan xaggaas weeyaan isagaa daqiiq ahaa oo aad iyo aad ugu fiirsan jiray baabun wuxuu ku saabsan yahay laa yaxuju lbeyta beytkaas iyo kacbadaa iyo xaramkaas uma soo xajiyo mushrikun gaal sidii makal mukarama ay u noqotay gacantii muslimiinta ugu soo noqotay wax mushriga ah oo gaalo loo ogolyahay ma jirto dariiqu waxaa jirta dariiqu hayr almuslim wadda la yidhaha jirta oo markaad jiddo ka timaado intaadan aad meesha la yidhaahdo eh, xudaybiya aadan gaadhin wadda dhankaa u leexanaysa oo aad arkayso oo fallaadho loo bixinayo dariiq hayr almuslimiin waddada muslimiinta waa intaan xaramka la gaarin wey halkaasay ka gelayaan ninkii raba meelaan xaramkahayn buu u gelayaa magaalooyinka kale waa aadi karaa laakiin xaramka waddada ku soo leexanaysa ee agteeda ka bilaabataa halkaa iyada lama ogolo inuu soo galo laa yaxuju lbeyta mushriku mise xajin karo walaa yaduufu bilbeyti kacbadana ma dawaafi karo curyaanu qof qaawan dhaqan xumadii jaahiliyadaba ahaan jirta inay isqawin jireen wa bayaani yowmi alxaji alabar maalinta qur-aanka ilaahay uu ku tilmaamay yowma alxaji alabar maalintaasna waa la caddaynaya maalintay tahay oo ilaahay yidhi waadaanu min allahi warasuuli ila annaasi yowma alxaji alabar maalinta ayada ah qaala xadaanii haaruun bnu saciid alayli qaala xadaana ibnu wahbin cabdullaahi qaala ahbaranii camru camru bnu diinaar can ibni shihaabin can xumayd bn cabdiraxmaan can abi hurayrata xaa waxadaanii xarmana bnu yaxya tujaybiyu qaala ahbarana ibnu wahbin qaala ahbaranii yuunus ana ibna shihaabin ahbarah can xumayd bn cabdiraxmaan bn cawfin can abi hurayrata qaal bacatanii abubakru sidiiq baa idiray bu lay abu hurayre abubakar oo sanadkii sagaalaad qaa'idulxujaaj ahaa xujayda isagaa hogaaminaya nabigaa diray sanadkii sagaalaad nabigu waa ka haray abubakarna wuxuu sii diray koox saxaaba oo abu hurayre ka mid yahay oo magaalada maka iyo duleedkeeda iyo mino iyo iclaam iclaam mariya oo dadka ogeysiiye oo iclaam iyo muxuu ahaa ogeysiis bacanii abu bakr baa idira sidiiq fi lxajati aladii xajkii amarahu calayha uu amiir ooga dhigay nabiga abubakar rasuulullahi uu amiir ooga dhigay ayuu ana i diray abubakar qabla xajat lwadaac xajat lwadaac oo sanadkii tobnaada sanadkii ka horreeyey weye sagaalaad fii rahdin buu idiray bacanii fii rahdin jamaaco iyo koox buu i raaciyey yuadinuuna dadka ogeysiiyeoo finaas dadka waxay ogeysiinayaan yooma naxri maalinta yooma naxriga ah ee tobanka ay tahay bisha dilxija ee xujayda mina ay wada joogaan ayaa waxaa la ogeysiin laa yaxuju bacda alcaam sanadkan kadib ma soo xajin karo mushrikun gaal oo kuwaas gaalo way soo xajin jireen annagana waan aaminsannahay bay dhihi jireen waxyaalihii rumaysnaayeen bay ka mid aheed mushrik ba qof hadduu yahay oo ilaahay baa la waxidaya oo tawxiid baa meeshan loogu talagalay ilaahay in lagu waxido oo loo towxiidsado loogu dhowaado mushrigaan muwaxid ahayn looma ogolo walaa yaduufu bilbeyt kacbada ma dawaafi karo curyaanu qof damboo qaawan qof damboo qaawanoo salaqsalaqlaynaya oo allah intuu soo dhigtay qaawan ama rag iyo dumara lama arki karaa layidhi dharkii maxidha khuduu ziinatakum cinda kulli masjid dharkii maxidha layidhi waxaas khuraafaad wey waa soo marray inay nimanka reer quraysheed ay dadka harowsan jireen oo ay gumaysan jireen oo dhihi jireen ama dhar naga gado ama annaga caaliyaaan kuu siinno haddii kale dharkaad ku timid ee dembiga maliiqana kuma xajin kartid oo kuma dawaafi kartid baydka ilahay bay dhihi jireen ayagaa isdaahiraya oo istaskiyeenayo saddex boqol iyo lixdan sanan bay afku fadhiyaan iyagoo gaala ah marka dadkii kalena waxay arkaan inay yihiin dembi dad wata oo calalahooda ay nijaas yihiin warka waxay ahayd ku amartaagleen bay ahayd ayagana waa laga maroojiyey qaala ibnu shihaab baa wuxuu yidhi fa kaana xumayd bin cabdiraxmaan yaquulu wuxuu dhihi jiray yowmu naxri maalinta yowmu naxri ah yowmu lxaji alakbar wey min ajli xadiii abi hurayra xadiidka abi hurayra dartiis iyo aayadda marka laisku qabto oo in eh, eh, maalinta yowm alxaj alabar ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ogeysiinaya dadka waadanu min allah warasuuli ila naas yom in allah bariyu min almushrikiin in mushrikiin beri laga yahay oo muslim iyo gaal dambe aynan wadiiqa iyo waddan isla qaadaynin marka iyo in la diray maalinta ayaga ahay toban ay bishu tahay yowm alxaj alabar qur-aanka uu sheegay iyo ficilkii tadbiiqahaas ku dar halkaa maalinta inay tahay baa soo baxday yowm alxaj alabar yowm alxaj alabarna waxay u noqotay waa macnaha maalinta iyadaa dhacaya maalintaas maxaa dhacaya lix camal baa dhacaya lix camal yaa maalintaa keligeed la samaynaya markii maalinta sideedaad mina la aadaayo mina inaad intii la bariyo mabiitu mina in la baryo subaxdiina laga kallaho waa intaas bacd alixraab carafana waa wuquufu carafa keliah camalka laga raba ee lagugu addoonsaday maalinta carafa inaad wuquufkaa samaysa bacda zawaal musdelifana habeenka intaad barido mashcaru xaraam aroortii inaad ku ducaysato waa in kooban laakiin hadday noqoto maalinta tobnaad lix camal baa la qaban maalinta waxay ka bilaabataa horta yaa yaqaan markii maalin ba xagee ka bilaabataa ya maalin maalin xaggee ka bilowdaa maalin siisa maalin maalin baan joognaa iyo habeen baan joognaa soo lama dhaho maalin xaggee ka bilaabataa ma markii qoraxda soo baxdaa mise markuu waaga baryo bacda duluuci alfajri saadiq soo ma maalin baa bilaabatay bidaliil ninka saa'imkaas qofkii soomanaa khalaas soonkiisii cunto damba ma cuni kara markuu waaga baryo marka waxaad arkaysaa uma atimu siyaama ila leyli iyo fakuluu washrabuu intaa u dhexaysaa maalin marka maalintaasi marka waxay ka bilaabatay duluuc ulfajri subaxdaa tobanka ay bishu tahay waaga xaggee ku baryey oo maalinnimadii ay kugu bilaabatay musdelifay kaaga bilaabatay kow marka maalintaa waxaa la bilaabi wuquuf mashcaru lxaraam mashcaruulxaraam wadkurullah cinda almashcaru alxaraam waa camalka koobaad la qaban wey laba mina la imaan oo jamrat alcaqaba la tuurani saddex waxaa la samaynayaa gowricii iyo xoolihii oo la gowracay afar xalqigii oo timihii oo la xiirtay ayaa la samaynayaa shan dawaafkii kacbada oo la dawaafay lix asacyigii bayna asafa walmarwa lixdaa camal baa maalintaa la qaban saas darteed baa lagu magacaabayo mulxaj alaakbar maalintii xajka weyn xajka xujayda maalintii dareemayaan ee si fiican maalinta ay camalka xajka ay dhab u dhexgaleen si maarata culus ay u galeen maalintaa weeyaan marka yomxajlabar maalintaas la dhahaa baabun fii fadli اlxaji xajka fadligiisa iyo wاlcumrati cumrada fadligooda wa yowmi carafa iyo maalinta carafa fadliga ay leedahay xadaana haaruun bnu saciid alayliyi waxmed bnu ciisa qaala xadaana ibn wahbin ahbarana mahrama bnu bukayrin can abihi qaal samictu yunusa ibnu yusufa yaquul can ibni musayibin qaalat caaisha waxay tihi radia allahu canha ina rasuula allahi sala allah alay wasalam qaala wuxuu yidhi maa min yowmin maalin ma jirto akara ka badan min an yuctiqa allaahu inuu ilaahay xoreeyo fiihi yoomka gudihiisa cabdan addoon min annaari naar uu ka xoreeyo min yowmi carafa maalinta carafa ah maalin addoommo ilaahay naar uu ka xoreeyo ka badan maalinta carafa ma jirto yowma carafa maalintaasi khalqi badan buu naarta ilahay ka xoreynayaa wa inahu alleh subxaana layadnuu waa soo dhowaan uma yubaahii ilaahay wuxuu ku maaratay faanayaa bihim dadkaa soo xajiyey almalaa'ikata malaa'igta oo ammaanta iyo wanaagga ay leeyihiin xujayda iyo dadkaas duyuufuraxmaan martidii ilaahay baa la yidhaahdaaye ayuu ilaahay wuxuu ku ammaanayaa malaa'igta oo maqashiinayaa mala'ulaclaa ayuu ilaahay ku sheegayaa malaa'igtii buu maqashiini fa yaquulu wuxuu leeyahay maa araada haaulaa subxaanah ilahay wuxuu leeyahay maa araada haaulaa kuwa maxay doonayaan yani dadkan imaaday min kulli fajin camiiq dharkoodii bedeloo laba go' ku duuban qoraxda taagan ilmaynaaya meeshan taagana ilaahay baryaaya gacmaha kor u taagi maa araada haaulaahi maxay doonayaan istifhaamku ma aha istifhaam isticlaab ma aha isticlaab ma aha ee waxaa weeyaan istifhaamu tacdiim weeyaan maa araada haaulaa ilahay waa ogyahay waxay doonayaan jannay doonayaan dembidhaaf bay doonayaan cidqu min annaar bay doonayaan raxmad bay doonayaan adduuniya aakhirood la guulaysay doonayaan dadka ayaga waxaasi doonaya ilahina waa ogyahay subxaana ee wuxuu ka wada waa tanwiih iyo tashriif iyo muujin iyo tacdiim weeye bal fiir dadkan ayaga maxay doonayaan waxaasay doonayaan ilahi waa siinaya subxaana qaala xaddaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa malikin can sumayi mowla abi bakrin ibn cabdiraxmaan can abi saalix samaan can abi hurayrata ana radia allahu canhu ana rasuula allah sala allahu alayh waaalih wasalam qaal alcumratu cumro ila alcumra cumrada kale laga gaaro kafaaratu waxaa lagu dhaafaa dembigaa lagu dhaafaya tii dhaafi weye limaa baynahuma inta udhexaysa wixii dembigaa lagu dhaafaya ka cumr ka cumro dembigii qofka waa loo dhaafaya inta udhexaysa waalxaju almabruur xajka loo baarifalayna laysa lahu jazaaun ila aljanna janno waxaan ahayn abaalgudkiisa ma laha xajka mabruurkaa jazihiisa iyo abaalkiisa waa janno taasuu nabiga sala allah alay wasalam laakiin maxaa la rabaa in lagu dadaalo inuu noqdo xajkii mabruur xajkana mabruur wuxuu noqoni kow ikhlaas iyo alla darti iyo niyad wanaag laba mutaabaca iyo nabiga calayh salaam siduu u xajiyey acmaashii nabiga iyo siduu u qabtay in loo ilaaliyo saddex maxduuraadkii iyo wixii laisku diiday in layska dhowro oo laga fogaado afar in rafad iyo fuxshi iyo jidaal iyo dood iyo iidaau lmuslimiin dadka dhibkooda in layska ilaaliyo o dadka la dhibin inta xajka lagu jiro arrimahaasoo dhan qofka markuu ilaaliyo xajkiisaasi wuxuu noqon xajun mabruur laysa lahu jazaaun ila aljanna jazihiisa waa janno jannaduna waa haayada yascaa ilayhi saacuun inta camal falaysa ee naf iyo nafiisba bixinaysa ee habeen iyo maalinba shaqaynaysa ee u sabraysa cibaadada iyo takaaliifta iyo acmaasha mashaqadeeda u sabraaya intaasoo dhanba waxay hiigsanayaan ooy rabaan inay gaarhaan jannay gaarayaan janna inay gaarhaan bay raadinayaan marka jannadii waxyaalaha lagu helaayoba mar walba noo sheegaya jannadii waxa lagu helaayo acmaasha saalixada guud ahaan meelo gaarah oo si gaarah loo tilmaamay oo janno lagu gaaro xaj sax ah oo boqolkiiba boqol oo ku hagaagay janna lagu helaa waxadaanaahu saciid ibnu mansuur wa abu bakr bin abi shayba wa camr bnu naaqid bnu bukayr وزهير بن حرب أبو خيثمة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حو حدثني محمد بن عبد الملك الأموي, الأموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح حاء وحدثنا ابن نمير محمد قال حدثنا أبي عبد الله قال حدثنا عبيد الله حاء وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا محمد بن jamiican can sufyaan kulluhum kulluhaa ulaahi can sumay sumay bay ka warinayaan can abi saalix samaan can abi hurayra can inabiy sala allah alay slam bimidli xadiidi maalik maalik oo sumay hadday ka warinayay mawla abubakar bin xaarif ayay giddigood mutaabacinayaan marka dhammaantood sumayin bay iskugu imaadeen oon soo marray inuu ahaa mawla abubakr bin cabdiraxmaan ibnu xaarif binu hishaam yarwi inta badanoo abu saalix samaan buu ka wariyay asaguna qaala xadaana yaxya binu yaxya wa zuhayr binu xarbi qaala yaxya akhbarana وقال زهير حدثنا جرير بن عبد الحميد الدبي عن منصور بن المعتمر عن أبي حازم سلمان الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wuxuu yidhi man أtىa hada البeyta ninkii beytkan imaada kacbada weeyaane falam yarfuf xaj iyo cumruu ku yimid falam yarfuf wax allaala wixii foolxumo oo dhanna waa iska ilaaliyey lama imaanin fuxshiga kalaamka iyo hadalka iyo ficilka iyo wixii haweenkii ku saabsan iska dhowra walam yafsuq faasiqnimo kalena aan la imaanin rajaca wuu soo laabanaya kamaa waladatu ummuhu hooyadiisi ay dhashay oo kale sida hooyadii ku dhashay oo kale qofka hooyadii markay dhalayso waa bari'u dimma dimadiisa waa beri waa xalxalan yahay waa dhaqdhaqan yahay waxaba yaraatee dembi oo saxiifadiisa warqadiisa ugu qoran ma jirto qofkaa marka isagana saasuu la soo laabanaya qaar culamada ka mida waxay raaciyeen qayd oo waa idajtanibat alkabaa'ir xadiid kala caddeeyey alcumratu ila alcumra wاljumcaةu ilى اljumca الصalawaat اlmafruuضة الصalawaat اlmaktuuba wالramadaanu ilى ramadaan wاljumcaةu ilى اljumca nacam mukafiraat lima baynahun ida اjtanibat اlkabaa'ir kabaa'irta iyo dunuubta waaweyn hadii laga fogaado waa lagu dhaafaya marka salaaddii oo xajka iyo salaadda salaadda ka fadli badan xajkaad arkaysa inta ammaana la siinaayo iyo ajir iyo hawaab lagu sheegaayo salaadda ka fadli badan oo ka ajir badan marka salaaddii saaseed ba haddii la yidhi ida jtunibat ilkabaa'ir baa qofka loogu dhaafayaa kabaa'irta hadduu ka fogaaday dunuubta waaweyn xajkana min baaba awla bay dhaheen laakiin fadlullahi waasic ilahay fadligiisa waasic weeyaan cibaadadan haddii niyad iyo qalbi fiicnin loola imaado toobadkeenna lagu dhex wado qofka asaga ah dembigiisa waa la dhaafaya waxadaanaahu saciid ibnu mansuur can abi cawaanata alwadaax wa abilaxwasi salaam eh, mxuu salaam ibnu sulaym alxanafi hmm qaala xaw xadana abubakr bn abi shayba qala xadana wakiic bn jaraax can misxar ibni kidaam wasufyaan xaw xadana ibn muhana qaala xadana maxamed bn jacfar xadana shucba kulu haulaai dhammaantood can mansuur bihada isnaad wafii xadiiihim jamiica man xaja falam yarfud walam yafsuq qaala xadana saciid bn mansuur xadana hushaym can sayaar can abi xaazim can abi hurayrata radia allahu canhu ayb bimil mutaabaca wey baabun wuxuu ku saabsan yahay annuzuulu bimaka maka oo la dego lilxaaji qofka xaajiga ah inuu dego wa tawriifi duuriha iyo daaraheeda in la kala dhaxli inaad maka degi karto oo ama guri ka galato boos ka galato degto inay bannaan tahay iyo in la kala dhaxlo waa masale fuqahadu ay ka hadlaan oo aimmaduna ay isku hayaan a'immaduna ay isku hayaan axmed bin xambal raximahu allahu tacaala isaga wuxuu dhihi jiray maka guryaheeda lama kala gadan karo lamana mulkin karo qof qofkii imaadaa waxaa weeyaan meesha asaga waa loo siman yahay aayaddii buu soo deliisan jiray sawaan ilcaakifu fiihi walbaadi sawaan ilcaakifu fiihi walbaadi <clears throat> ka sii degganiya ka kor ka imaadayba way u siman yihiin ama imaam shaafici raximah llah isaga wuxuu dhihi jiray maya <clears throat> waa la dhaxli karaa waa la gadan karaa arrimahan iyo xadiistan uu soo deliishan jiray eh, qaar culammada ka mida ah waxay kala qaadayaan bayna mulku caqaari maka bibaycin oo waxay qaarkood kala qaadayaan almulk alikhtiyaari iyo almulk aljabri yacni qofka waxyaalaha wax lagu mulkiyo wax lagu yeesho midna waa mid ikhtiyaariha ah. beec iyo shira iyo sheeqa aad qabatay baad xoolo ku yeelan midna waa mid oo jabri ahoo adiga aadan awood aad u leedahay ma ahe waaba korka buu kaa fuulay dhaxalkii oo kale wey waa dhaxalki qofka haddii qof ka dhinta ehelkiisa dhaxal uu ku leeyahay xoolaha dhaxalka uu ku helayo waa jabri waa wax asaga kor ka fuulay oo uuna soo shaqaysanin saas darteed buuna dhihi karin inta laga qaybinaayo qismadii intay ka dhacayso ani kuma jiro ma dhihi karo qismada waa inay dhacdaa oo miiraadkii iyo dhaxalkii uu sidii qur-aanka uu ku sheegay furuud iyo casabe iyo dawil arxaam in horta la qaybiyo marka qof walba wixii kusoo hagaaga oo u yeesho ayuu hadduu u tanaasuli qof iyo hadduu qof siini markaasaa la samayn karaa ee marka hore waxaa weeye raqmi anfihi waa sandullo waay waa wax oo minallaahi ka dhacay weeyaanoo dusha ka saaran taas marka waxay leeyihiin hadday tahay dhulka maka shay jabri oo dhaxala waa la yeelan karaa laakiin baac iyo iib maya bay dhaheen saasay yidhaahdeen imaam ibnu taymiya isaga wuxuu leeyahay bayna eh, tamalluki iyo wuxuu kala qaadayaa bayna aliijaar ah, qofkan isagaa waa yeelan karaa waa lahaan karaa laakiin gurigiisi iyo dhulkiisi iyo hoteeladiisi ma ijaari karo yaa ka dhalanaysa macnaha ijaar lama ijaari karo dadki qofki imaadaba oo degi kadibna uu iska tegi guriga asaga maa iska leh laakiin nafciga waa la wada leeyahay nafciga waa la wada leeyahay maslada aqwaashaasa ku jirta taqriiban laakiin imaamu shaafici raximah اllahu tacala madhabkiisaa xoog badan adilana ku cad in lakala dhaxlay in la kala gatay cumar radia allahu canhu daar buu ka gatay safwaan safwaan ibn umaya oo xabis iyo sijni ugu talagalay ilaa qidiimi zamaan wa xadiiina saasaa loo kala gadanaya maka iyo guryaheeda sawaan alcaka fiihi walbaadina waa xaramka iyo kacbada iyo masjidka kuwa weeyaan qaala xadaana abubakr abu daahir waxarmala binu yaxya qaala waxay dhaheen akhbaranaa ibn wahbin أhbarna yunis bn yaزiidi can ibni شhihaabi ana caliy bn xusein ahbarh ana camr ibn cuثmaan bn cafaan ahbarh can usaama bn zayd bn xaariثa anahu qaala wuxuu yidhi ya rasuul اllah rasuul allow atanzilu fii daarika bimaka daartii aad maka ku lahaan jirteen ee adeerka abu aalib iyo dhulkii aad degi jirteen halkii miyaad berri degi waa markii maka la furanaayey waa la weydiiyey xajatulwadacna waa la weydiiyey faqaala nabiga alayه اsalaam wuxuu yidhi whal taraka lana caqiil caqiil bin abi aalibma wuxuu nooga tegay min ribaacin wax dhul ah ow duurin wax guryaa miyuu nooga tegay waxba noogama tegine markii nabiga calayh salaam iyo cali iyo jacfar iyo ay tageen oo jacfar iyo cali waa ibna abi aalib islaamnimadooda way horraysay waxaa gaalnimada ku haray caqiil iyo aalib abu aalib midka lagu kunyeeyo oo la dhihi jiray aalib iyo caqiil caqiil waa soo islaamay markii dambe aalibna waa la waayey bay leeyihiin qaarkood qiila maata fi kufri buu ku dhintay wallahu aclam ayay yidhaahdaan marka labadoodaasaa marka abu aalib labadaasaa dhaxlay lanna abu aalib waxay tusaysaa xadiidka inuu gaalnimo ku dhintay jacfar oo wiilkiisii ah iyo cali oo wiilkiisaa ah dhaxalkii mayna gelin laa yariu muslimu lkaafir isma dhaxlaan muslim iyo gaal intii gaaladaheed oo ah caqiil iyo oo markaa gaalaha unba aabbahooda gaalka ha dhaxlay jacfar iyo calina dhaxalka kumayna jirinoo muslim iyo gaal bay ahaayeenoo mawaanic waa banaanka tagnay madhabkaana madhabu jamhuur waayaan inaan labada dhinacba ayna isdhexli karin oo qaar culimmada ka mid ah qaba inay eh, ninka muslimkaa gaal qaraabo ay yihiin wuu dhexli karaa laakiin gaalka muslim ma dhexi karo alislaamu yacluu walaa yucla yacluu walaa yucla ayay deliishadeen laakiin xadiidkan maxaa ku cad in jacfar iyo caqiil waxaa ujeeda jacfar iyo cali ayna dhexalka gelin yaa dhaxlay caqiil iyo daalib baa dhaxlay dhaxalkood nabiga calayh salaam xilligaa dhacay waxay sidaa ku mulkiyeen waa u ibaatiye waa u sugay nabiga calayh salaatu wasalaam lannu sidaasuu sax ku ahaa marka ku dhacay markaasi uu ku dhacay wa kaana caqiil wuxuu ahaa waria abaa aalib abaa aalib oo aabahooda u dhaxlay huwa asaga iyo wa aalibu aalib baa dhaxlay walam yariu jacfarun jacfar iyo walaa caliyun cali midnaba shayan waxba aabahood kamayna dhaxlin liannahumaa kaanaa muslimayni labadoodaas muslimiin bay ahaayeen muslimna gaal ma dhaxlo wa kaana caqiilun wa daalibuna kaafirayn bay ahaayeen gaalada waa isdhaxli kartaa sidaas marka waa kuu caddeeyey halkaa marka in xoolihii maka in la kala mulkin karo oo ay suuroobayso qofka inuu dhaxal ila wixii dhaxal loo ogolaaday waa mulki waay waa yeeshay xadaثna moxamed bn mihraan الraazi وبن أbي cمر وcبد بن حmayd جميعا عن cبدالرزاق قال بن مهrان xدثنا cبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن حuسين عن cمر بن cثمان عن أسامة بن زيد قلت ya رasuuل الله أyna تنزل qdم bri xagee degi وذلika في xajatihi halkan wuxuu kuu sheegay xajatulwadaac bay su-aashaba kala weydiiyey xiina dana min maka markuu u soo faqaala wuxuu yii hal taraka lana caqiilu manzila ma wax gurigaa jiraba gurigiisu caqiil intuu qaatay oo dhaxlay kadibna ma gadanin waxadaanii moxamed binu xaatim qala xaddaana ruux bnu cubaada qaala xaddaana moxamed bin abi xafsata wa binu saalixin qaala waxay yidhaahdeen xadaana ibnu shihaab zuhri can caliy bni xusaynin can camr bni cuثmaan can usaama binu zaydin annahu qaala usaame wuxuu yidhi ya rasuul allah ayna tanzilu qadan in sha allah xaggee degaysaa wadalika zamanu lfatxi bay ahayd tanna maka markii la furanayey qaala wahal taraka lanaa caqiiru min manzilin laakiin waxay u dhowdahay inay fatxu maka ahayd lianna waxoogow yustabcad waxaa la yar baciidsani in usaamo hal qadiyaa uu nabiga laba jeer weydiiyo asagoo fatxu maka nabiga weydiiyey oo uu yidhi hal taraka lanaa caqiilun min daar dhaxal ninkaasaa ku wareegay qaatay in haddana fatxu maka fatxu maka ee waxaa u jeeda xajatulwadaac oo bacda sanatayn haddana uu isla su-aashii weydiiyo marka qad yakuunu hunaaka wahmun wallahu aclam laakiin labadaasi xaalaba labadaa riwaayaba way soo arooreen saa'ilkuna waa un usaama binu zayd mas-uulkuna waa nabiga sababu su'aalkuna waa isku haloo hal sabab weeye su-aashu baabu maa jawaazu liqaama iqaamadu jawaazu liqaama iqaamada iyo nagaadidu bimakata maka lagu nagaado way bannaan tahay lilmuhaajiri minhaa dadkii maka ka haajiray waagii hore bacda faraaqi alxaji markay xajka bogaan walcumra ay bogaan waxay ku nagaan karaan alaaata ayaamin saddex beri bilaa ziyaada oo waxba lagu dari karin saddex beri basay joogayaan muhaajiriintii reer maka ahaan jiray ee ku dhashay ee ilaahay dartii maka oga cararay iyo diin daraaddeed waagii dambe ay maka gacanta muslimiinta soo gashay hadday ku imaadeen xaj iyo cumro iyo ku imaadeen saddex bermesa loo ogolyahay maxaa yeelay alle dartii bay meesha oga tageen meesha ilahay dartii oga tageen inay haddana waddanka dhigtaan oo sii degaan ma fiicna ma fiicna nabigana calayhi isalaatu wasalaam waa kii ka haajiray ee aan markaasi dib dambar oogu soo noqonin wax degid ah xaj iyo cumro u imaan kadib waa ka tegi jiray sala allah alay ali wasalam saddex beri wixii ka badan waxay noqonaysaa inuu qofkan uu wuxuu noqon bada aliqaama iqaama fii maka bacda alaain kacaa'idin fii hibati bed kacaa'idin fii hibati qof wuxuu hibeeyey oo alla dartii u bixiyey soo ceshaday oo kale walcaa'idu fii hibatihi kalkalbi yaqii'u uma yacuudu fii qayihi soo ma ahaen ay intuu mantagay mantagiisa ku noqday ayuu nabiga ku shabahay qofkii intuu wax hibeeyo wax bixiyey wixiisii dib ugu laabtaa saa darteed saxaabadu saddexdaa beri kadib waa ma sii nagaan karaan way ka safraan way ka sii baxayaan madiinadoodii ku noqonayaan xaddaثana cabdullahi bn maslamata bnu qacnab iyo meelay ka imaadeen xaddaثana sulayman yacni bnu bilaal can cabdiraxmaan bn xumayd annahu samica cumar bn cabdilcaziiz yasأlu saa'ib bn yaziid buu weydiiyey yaquul hal samicta ma maqashay fi اliqaamati bimaka shay maka oo lagu nagaado binisbati lilmuhaajir dadka muhaajiriintaa ama ka maqashay faqaala saa'ib wuxuu yidhi samictu laclaa bnu xadrin baan maqlay yaquul isagoo le samictu rasuula allahi sala allah alay wasalam baan maqlo yaquulu leh lilmuhaajiri qofka muhaajirka waxaa u sugnaaday iqaamatu alaain saddex beri inuu nagaado ayaa u bannaan bacda sadri markuu xajka ka soo fulo kadib bimakata markuu maka xajkeedii uu ka soo fulo oo saddexdii beri ee mina ay soo dhammaato nafrigii iyo geedigii mina laga soo guuray kadib saddex beri oo diyaargarowah waa loo ogolya wx ka dambe waana kanuu yaquulu laa yaziidu calayha kama ziyaadin karo qala xadana yaxya bnu yaxya qala akhbarana sufyaan bnu cuyayna can cabdiraxmaan bni xumaydi qaala samictu cumar bn cabdilcasiis yaquul lijulasaa'i dadka la fadhiyeybu wuxuu ku yidhi cumar binu cabdilcasiis ninkii la dhihi jiray qiimaha badnaa ee khulafadana lagu tiriyo imaamkii caadilkahaa imaamkii caadilka ahaa ee qiimaha badnaa oo cadaaladda xaakimka iyo xukunka in cadaalad lagu maamulo si wanaagsan oo hufnaanana dadka wax loogu hogaamiyo loogu maamulo waxaa weeyaan lisaanu sidqin fi laakhiriin baa laga helaa in dadka dambe ay ku xusaan oo ku duceeyaan oo raadkaadii iyo taariikhdaadii ayna baabi'in ayaa lagu helaa aakhirana cadaaladdaasi ajir iyo wanaag ba lagu helaa laakiin qofkii kale hayru madkuur wey qofkii kale in cadaalad wax ku maamulin wax sheegan maaha sidaa darteed cumar binu cabdilcasiis intaasoo waxaa ka horraysay niman umara ah oo muluug ah asaga keliya aad loo sheeg sheegaa ammaantiisa qofkii la arkaba laga hadlaa xataa caddahu bacdu ahlilcilm min alkhulafaa bay ku tiriyeen khulafaa alarbaca afartii khulafadaha yay shan kaga dhigeen yaquulu lijulasaa'ihi dadkii la fadhiyey wuxuu ku yidhi maa samictum maxaad maqasheen fii sukna maka maka oo la dego faqaala saa'ib binu yaziid baa wuxuu yidhi samictu alcalaa calaa baan maqlay alxadrami ow qaala alcalaa bnu xadramiyi qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay slam yuqiimu almuhaajiru bimaka wuxuu ku nagaani bacda qadaa'i nusukihi camalkiisa markuu bogo alaaa saddex barin baa loo ogolyahy qaala waxaddaanaa xasan bnu caliy alxilwaani wacabdu bnu xumaydin jamiican can yacquub bn ibraahim bnu sacdin qaala xadaanaa abi can بن ibnu عن عبد الرحمن بن xumayd annahu سمع cumar بن cabdilcaziiz yas'al assaa'ib bnu yaziid buu su'aalay faqaala saa'ib baa yidhi samictu alcalaa bnu xadrimi yaquulu samictu rasuula allah sal slam yaquul baan maqlay alaaun layaali saddex habeen ayaa yamkuuhunna uu ku nagaanayaa almuhaajiru qofka muhaajirkaa ah bimakata maka ka hijrooday bacda sadrin markii xajkiisii uu ka soo fulo oo mino ka soo noqda kadib waxadaanaa isxaaq bn ibraahim qaal akhbarana cabdurazaq ibn hamaam akhbarana ibnu jurayjan amlahu calayna imlaan waa noo yeeliye abaranii alimlahuna wuxuu ka mid yahay min duruqi taxamul xadiid buu ka mid yahay imlaha akhbaranii ismaaciilu ibnu muxamed binu sacdin ana xumayd bn cabdiraxmaan bn coof ahbarah ana saa'i bnu yaziidin ahbarah ana alcalaa bnu alxadramiy ahbarah can rasuuli اllahi sala allah alay waslam qaal mukfu lmuhaajiri muhaajirka nagaashihiisu bimaka uu ku nagaanayo bacda qadaa'i nusukihi camalkiisa markuu bogo talaasax bal wey ka badan lama ogolo walidaalika saxaabada waxay aad u naci jireen inay maka ku dhintaan maka inay ku dhintaan way naci jireen way ka walbahaari jireen xataa qaala calayhi salaam laakina albaais sacad bin khawla ninka ku dhintay sacad bin khawla dhijir nabiga alay slam utaiyeenaya yuu u tacsiyeynaya ah. sacad bin abi waqaasna waa ka intaan ogaa calacalay lahaa ukhallafu can asxaabi ya rasuul allah halkan miyaa lagu reebi markaasuu u duceeyey nabiga alay salaam uu yidhi ilaahayow saxaabadiisa guud ahaanna waa u duceeyey eh, allahuma mdi liasxaabi hijratahum walaa trudhm calى aqaabihim asagana waa u duceeyey waxadaثani xajaaj bnu shaacir qaal xadana ضaxaaq bn mkhl akhbarana ibnu junayd bhada zamila baabun wuxuu ku saabsan yahay taxriimi makata maka inay xaram tahay wa saydiha ugaadheedana waa la xarimay oo looma dhowaan karo inta xaramka xuduuddiisa ah wa khalaahaa nagaarkeeda iyo cawskeeda iyo waxyaalaha nagaarka ee geedaha gaagaabanee nagaarka la dhaho ayadana looma dhowaan karo oo looma xaluulaysan karo wa geedaheedana looma dhowaan karo maka walaqadatiha baadida maka iyo alaab maka oo meel taalla qofkii arkaana laskuma taaban karo lama qaadi karo ilaa limunshidin qof yahdinaya cala dawaami weligii mooyeene qofkii weligii yahdin mooyeene oo luqadada waa alaabada dhacda la dhahaa lacag iyo dahab iyo wax baad aragtay dolar iyo meel taalla hasku taaban hasku qaadin qofka waa ka fogaan ka fogaan ka fogaan ugu dambayn kii lahabaa helaya haskugu dhowaanina waluqadatuha ila limunshidin cala dawaam kii qaadanse waxaa laga rabaa weligii inuu yahdiyo oo asaga hadduu dhintana warasadiisi iyo dadka dhaxalkiisana ay yahdiyaan kuwa hadday dhantaana kuwa ka dambeya ay yahdiyaan weliga saan bay ku soconaysaa waa culays iyo culaab waa uluqunta gashaday laakiin hadda walxamdu lilaah waxa la yidhahda wakaale iyo niyaabaa jirta sharcigu ogol yahayoo xafiis baa hadda la furay oo maka iyo masjidulxaraam ku yaalla maktabkaasi waxaa la yidhahdaa maktabu almafquudaat waxaa la dhaha maktabu almafquudaat xafiiska waxyaalaha dhumay marka wixii dhumood aragto kuwaba laga yaabaaba xajka yimid inuu hunguri xumo ku dhacdo iskaba qaatee qofkii maalkaa aamin ahoo arka intuu qaado meeshaasuu geynayaa waad arkaysaa marka xujaydii oo maantoona taagan oo le waxaasaa ga dhuma ii raadiya markaasaa loo heli oo kuna la dhihi wey waa lagu baxay lama hayo ayaa la leeyahay marka halkaasaad iska dhigaysaa qaala xadaana isxaaq bn ibraahim alxandariyu qaala akhbarana jariir ibn cabdilxamiid can mansuur can mujaahid can daawuus can ibni cabaasin qaal qaala rasuulu lahi sala la alay slam nabigu wuxuu yidhi yowma alfatxi maalintii maka la furtay fatxu makaa loo jeedaaye laa hijrata hijradamba ma jirto oo maka laga haajiro madiine iyo meel kale loo cararo sababta keenaysaba ma jirto mana imaan doonto wa hadihi mucjiza min mucjizaatihi calayhi salaatu wasalaam sabab dambeoo maka looga carari oo looga qaxi ma jirto maxaa yeelay daarulislaam say u noqotay dib dambe gaala uma qabsan doonaan weeye macnaha walaakin jihaadun in lagu jihaadoo la difaaco waniyatu niyana lala imaado yaa la rabaa muslimiintu aynan gacantooda ka bixin ilaahay cinaayadiisa iyo xifdigiisa way ku jirtaa muslimiintuna waa inay asbaabtii la imaado inay difaacdaan waida stunfirtum haddii inaga bixis dalboo baxaana dhaho oo imaamkii iyo hoggaankii muslimiinta ayna dhahaan gaaladii baan la dagaalaynaa oo jihaadkii u baxa fanfiruu baxa baa layidhi amarka waa amru lwujuub wujuubkaasna waa cayni waa fardulcayn weeye waxay ka mid tahay waqtiyaha xaaladaha uu xajku jihaadka uu noqdo fardulcayn jihaadku dhowr waqti buu noqdaa fardulcayn noqdaa inta kale waa fardulkifaaya jihaadka laakiin marbu wuxuu noqonaya fardulcayn qof kasta oo muslima laga rabaa inuu galo dagaalkaas oo diinta ilaahay difaaco iyo dadka muslimka iyo ardada muslimiinta intaba inuu difaaco waxaa ka mid ah hadduu baaq guud yimaado oo hoggaan muslimiinta ay leeyihiin iyo madaxdii muslimiinta ay dhahaan dagaal baan gelaynaa marka waa in nin walbaba waranki gaashaankiisi iyo hubkiisi uu qaatoo dagaalka galaan rabaa xata anisa xataa alawlaad wax alla wix wax tari kara waa inay baxaan marka ayaga ama mxuu ahaa dadkii markaas kari kara dadka kari kara wainastunfirtum fanfiru baxa waxaa arrintaasna sii odkeenaya sii xoojinaya qowluhu subxaanahu wa tacaala ayaana maarata nas oo ku cadow daliil u ah uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum ida qiila lakum infiruu fii sabiili اllahi taaqaltum ila alard ayuu ilah ilahy waa ku canaananaya maxaa dhacay oo markii baxaan la yidhahda dhulka isku dhajinaysaan baxa baan ina yidhi marka waida stunfirtum fanfiruu waa marka koobaad marka labaadna waxay culamadu sheegaan markii ay isku imaa iltiqaau lxarbi dagaal baa dhacay muslimiintii gaalada markaa waa isgaleen markaasna lama ogolo in laga baxo dagaalkii laga baxo oo in la dagaalamo oo fardulcayn buu noqonaya liqowlihi tacala ya ayuha aladiina aamanuu ida laqiitum aladiina kafaruu zaxfan falaa tuwalluhum اladbaar waman yuwalihim yowmaidin duburahu ila mutaxarifan liqitaalin oo mutaxayizin ilaa fiha faqad baaa biqalab min allah waa kasabaa caraa ku dhexaysa ida stunfirtum fanfiruu iyo markii muslimiinta la qabsado ayaduna oo gaaladu ay muslimiinta qabsato in la iska kor yeelo waajib wey cayniya wa qaala yowma alfatxi maalintii maka la furtay nabigu wuxuu yidhi fatxu maka ina hada albalada beledkan maka xaramahu lahu ilahay baa xaram ka dhigay yowma khalaqa asamaawaati waalard samaawaadka iyo ardada iyo cirka maalintuu ilaahay abuuray yaa xaram laga dhigay fahuwa huwa xaraamun xaram weeye bixurmati illahi ilahay xurmadiisa yowmaalqiyama ilaa yowmi alqiyama ilaa qiyama laga gaaro wa inahu lam yaxila xalaal oo ma noqonin alqitaalu dagaal ma xalaaloobin fiihi maka in lagu dagaalamo liaxadin qablii qof iga horreeyey looma xalaalaynin walam yaxila lii anna liima xalaalaynin ilaa saacatan min nahaar saacad oo maalinta ka mida unba aniga lii xalaaleeyey min aلsabaax ila almasa waa barqi aroortii ilaa iyo casarkii intaasuu nabiga alay slam howlgal maka uu ku jiray gacanta uu ku soo dhigay fa huwa xaraamun hadda waa xaram buu nabigu yidhi calayh salaam bixurmat illahi ilaahay xurmadii uu xaraameeyey ilaa yowma alqiyaama laa yucdadu waa marka xaramkii asbaabta marka waxyaalahan la ogoleen laa yucdadu shawkuhu qodaxdiisa xataa lama gurg geedaha qodaxda le maka lama goyn karo waxaa weye min baabi atambiih biladnaa cala alaclaa haddii la yidhi geed qodaxle lama goyn karo geedihii midhaha lahaa een qodaxda lahayn ee bur iyo wax dhibaatoo kaa soo gaari aan lahayn yaa min baabi awla ah haddii kii qodaxda laha liyo lama goynayo halkaa culamada qaar ba waxay leeyihiin qodaxaha geedaha qodaxda leh waa muudi waxbay dhibaan dadkay dhibaan waxa muudiga ahee dadka dhibina nabiga waa kii ogolaaday in la zuuliyo oo intaasoo xayawaanaho maka iyo xaramka gudihiisa lagu diliy waa kasoo soo marray maxaa loo diiday waa farqi baa udhexeeya qiyaaskaasna waa qiyaas macalfaariq xayawaan muudi ah oo kusoo weerari oo adiga kugu soo maqan iyo geed meeshiisa yaallo inaad u tagta adiga mooyaane aan ku imaanaynin iskuma qiyaasan karo marka laa yucdadu shawkuhu nabi nabig slam lama gooyin karo qodaxdiisa walaa yunafaru saydu ugaadha maka ugaadha maka joogtaana lama eri karo lama fiijin karo qoolayda ku badan hadda maasha qoolayda la yidhaahdo yaa raxan raxan ah oon kaaba carabaynin in la fiijiya lama ogolo adoon u qastin hadday iska buubto dhib ma laha laakiin inaad u qasado ood jac tidhaahdo ood caydhiso taasaan la ogoleen walaa yaltaqidu qofku ma qaadayo ilaa baadideeda wixii baadi aana la qaadi maayo luqadatu waa loo jeeda ilaa man carafahaa qof yahdinaayo weligii yahdin mooyane walaa yukhtalaa khalaaha waxyaalaha nagaarka iyo geedaha gaagaaban la jari maayo faqaala alcabaas baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah ila alidkhira nagaarka aad tiri lama jaraayo ee geedaha yaryaree tiri lama guraayo nooga soo reeb idkhirka dhikrigida nooga soo reeb geedka idkhirka la yidhaahdo ama cawska waa nooc caws ah oo sida dhurmadoo kale ah oo yaryara cawsa weeyaan kaa nooga soo reeb idkhir baa la dhahaa <coughs> xayuaakhir xaafadda dhaafi jirta hadda maka xayuaakhir <coughs> marka ilaa hadda way isticmaalaanoo eh, markay dadka xabaalayaan luxudka meesha luxudka ah ayay intay eh, labankii iyo wax iskugu geeyaan bay cawskan oo asagana dhoobiy wax lagu dhejiyba isqabsanaya oy ku dhejiyaan wuxuu yidhi fainahu liqiinihim idkhirkaa waxaan looga maarmaynin inahu waxaa u sugnaaday liqaynihim qayn qaynkuna waa xadaadka kuwa tumaallada la dhahee biraha tuma oo waa wadiifo iyo shaqo iyo xirfad fiican oo laga maarmi karin oo dadka u baahan yahay ina marka weligeedna way jiri jirtay tumaalka biraha tuma oo dadka maaragtay shaqadaas muhimka u haya ceebna maynan ahaan jirine dadkii dambe iyo gadaash dambaa dib waxaa loogu laabtay jaahiliyadii iyo liiditaankii iyo xaqiraaddii mid meelaha taagan oo aan shaqaysanaynin oo waxba qabanaynin yaa nin dhiiggii dhididkiisa maalaya oo xooggiisa maalaya oo afka ku taagi oo tumaal weeya ku dhahaya nabigana wuxuu yidhi calayh salaam waxaa ugu xalaalsan oo ugu dhiibsan wax la cuno qofka gacantiisa waxay qabatay marka wuxuu le fa inahum liqaynihim qaynkooda dadkaa tumaalaha ahaa dabkay ku huriyaan dabkay ku huriyaan waa waxaa la yidhahdaa waa nabtun shadiid lishticaal waa geed huridiisu ay aad u daran tahay saan baa loo taabsiin dabka markaasu aad huraaqay u ololayaa fa inahum liqaynihim walibuyuutihim guryahana way saartaanoo saanqaaf bay ka dhigtaan oo harar iyo muxuu ahaa wax korka lagaga daday iyo faqaala wuxuu yihi nabigu ila lidkhira idkhirka waa inaga soo reebay waa loo waxyooday sala allah alayh wasalam inta kale ha u dhowaanina buu rasuulka calayh salaam waxaan loo dhowaanayna waa geedaha maka ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dhex abuuray oo wax bashar ahoo sabab iyo sanca ku sheegan kara uusan jirin ah, walidalika nabiga alay salam wuxuu yidhi ah, shawkuhu buu yidhi shajaraha geeddeeda lama goyn karo maka loo ilaafinayo geeddeedii waa geedda iyada ay lahayd ee u baxday ee nina unan yad ku lahayn oo abaal ku lahayn laakiin wixii lagu dhex abuuro geedaa lagu abuuray beer baa lagu dhex abuuray waxaasoo haba dhib ma laha dadkii iska lahaa waa isticmaali karaan waana guri karaan فxadثnي محمد بن رافع قال xadثna يحyى بن آdم xadثna مفضل عن منصور في hذا الإسناaد مثلي ولم يذكر يوم خلق السماوات والأرض وقال بدل القتال القتل buu yidhi وقال لا يلتقط لغلته إلا من cرفها qof yahdinaya mooyeene qala xadana qutayba bnu saciid xadana ley an sacid bn abi saciidin an bishurayx alcadawi annahu qaala wuxuu yidhi licamar camar wuxuu ku yidhi camar ibnu saciid alashaq camar ibnu saciid alashaq nin la dhihi jiroo taabici aha laakiin taabiciina bilixsaan muunan ahayn nin dagaal badan oo dhib badan oo kacbada iyo xaramka aan xurmaynin oo saxaabada afka ku afxumeeya ayuu ahaa walidalika xaafid ibnu xajar wuxuu dhihi jiray laysa huwa min asaxaaba walaa min altaabiciina biixsaan saasuu dhihi laysa huwa min asaxaaba walaysa huwa min ataabiciina biixsaan saxaabigana ma aha kuwa saxaabada raacay ee wanaag ku raacayna ma ahayn buu leehy abu shurayx alcadawi waa saxaabi ninkanuu la hadlaayo ah oo amiir ahoo ciidan wata oo maka ku duulaya wa huwa yabcau lbucuud asagoo ciidamo diraya ilaa maka maka ku diri ayuu wuxuu ku yidhi iidan lii ayuha alamiir ninka amiirka ahow ii ogolow aan kula hadle eh usluub fiican weeyaanoo ninkaasuu rabaa inuu risaaladiisa gaarsiiyo marka waxay ka mid tahay dacwada iyo xikmada loo baahan yahay uxadidka qowlan hadal baan kuu sheegi qaama bihi rasuuluullah nabiga calayh salaam uu la istaagay alqada min yowmi alfatxi maalintii maka la furtay barrideedii maalintii ka dambaysay samicatu udunaaya ta'kiid waay dhagahaygaa maqlay wa qalbi qalbigaygana waa weelaya waa xifdiyey wa caynaaya indhahaygana way arkaayeen xiina takallama bihi markuu nabiga ku hadlaayey hadalka aan sheegayana waa hadalaan hubo boqolkiiba boqol oo wax allaala wixii adawaatulxifdi aha dhagihii iyo indhihii iyo qalbigii intaba waa ku hayaa annahu xamid allah ilaahay buu ku xamdiyey nabigu waasnaa calayhi ilaahay buu ammaanay uma qaala wuxuu yidhi ina makata maka xaramaha allahu ilahay baa xaram ka dhigay walam yuxarimha naasu dadka xaram kamayna dhigin falaa yaxilu ma bannaana limriin qof yuuminu biاllahi ilahay walyowmi alaakhir rumaysan an yasfika biha dama inuu dhiig ku daadiyo walaa yacdida biha inuu gooyo shajaratan geed uu ka gooyo faina axadun qof fain axadun qof hadduu tarakasa qof hadduu ruqsaysto oo deliishado biqitaali rasuulillaahi nabiga dagaalkii uu ku dagaalamay fiiha maka gudaheeda ee gaalada uu ka dahirayo o ka nadiifinayay hadduu qof soo deliishado faquuluu lahu waxaad ku tidhaahdaan ina allaha ilaahay baa adina lirasuulihi nabiga ilahay baa u idmay walam ya'dan lakum idinka ilahay idiima idmin nabiga fasax buu haystay dagaalkii uu ku soo qaaday abraha waa kii laga hortegay ee ilaahay uu halaagay subxaana wa tacaala kii nabiga calayhi salaamna idan ilaahay marka farqi baa u dhexeeya bayna ihaanati اlbeyti wa bayna tacdiimihi nabiga calaه salam wuxuu u socday tacdiim اlbeyt wa tadhiirihi inuu dahiroo nadiifiyo oo gaaladii iyo shirkigii iyo asnaamtii ka dahiruu rabay nabiga calaه salaam idan buuna ilaahay ka haystay laakiin idinku dagaal baad wadaan aan faa'iido lahaynoo fitna ah wainama adina lii wuxuu ilaahay ii ogolaaday fii maka saacatan saacad min nahaarin maalmaha ka mida ah, ayuu saacadda darada waxaa la wadaa zaman ee saacadda naqaanay maaha xilli min nahaarin maalinta ka mida oo aroortii laga bilaaba ilaa casharkii waqad caadad waxay ku laabatay maka xurmatuhaa xurmadeedii alyowma maanta maanta xurmadeedii horey ku noqotay ka xurmatiha bilams shalay xurmaday lahayd waliyubaliqi shaahidu lghaa'iba qofka maqlaaya xaadirkae goobjooga ha gaarsiiyo fariintaasi alghaa'iba dadka maqan ha gaarsiiyo way gaarsiiyeen ballaquu ma shahiduu way soo gaarsiiyeen saxaabada taabiciinta gaarsiiyeen taabiciinta way sii wadeen ilaa dee nawaakan alimaamu muslim raximah اllahu kitaabkan alifay xadiistan noo soo aruuriyey eena soo gaarsiiyey raxmat اllahi calayhim jamiica faqiila liabi shurayx waxaa lagu yidhi maa qaala laka camrun ninkii abu shurayxow camar ahaa ee hadalkaa dabacsan ee xadiidkan nabiga ahee mu'akadka ah aad u sheegtay muxuu kuugu jawaabay ciidankii ma baajiyey qaala wuxuu yidhi maya ee wuxuu yidhi ana aclamu bidalika minka kibirka iyo duqyaanka iyo beenta fiiri saxaabi buu wuxuu leeyay anaa ka aqaana ana yaa abaa shurayx abaa shurayxu anaa ka aqaana ina alxarama buu yidhi xaramku laa yuciidu caasiya qof caasiya ma magangeliyo walaa faaran bidammin mid dhiig galay oo dhiigicabahoo dhiig islaam galayna oo ku cararayna ma badbaadinayo walaa faaran bikhariba nin khayaamo iyo sariqe iyo tuugannimo la cararayna meeshaa ku badbaadi maayo intaasoo dhan muxuu ku wadaa cabdullahi binu zubayr oo saxaabi jaliil ahaa sawaam qawaam bay dhaheen sawaam qawaam soom badan qiyaamuleil badan qira'atlqur'aan badan saxaabi jaliil ahaa hooyadii iyo aabbihiina ay saxaabiyaan ahaayeen ajilla ah ayaa ninkaas iyuu ku wadaa oo le ninkaanaa meesha nagaga soo cararayoo ku badbaadin mayna waan ku dagaalamaynaa marka waxaa weeyaan waa waxyaalaha lagu dhaliilay ee maaratay ay ka mid tahay ninkaasaga ee lagu fogeeyey isagoo xadiidkii nabiga khilaafay calayhi salaam isagoo saxaabada nabiga calayh salaam usluub iyo edab xun oo la dhaqmay isagoo ka been sheegay saxaabi jaliil oo qiimo badan wuxuuna lahayn oo dacaayadii ceeba dul saaray waxaasoo dhanoo qubxiga buu ku darsaday xadaanii zuhayr bnu xarb wacubaydullaahi bnu saciid jamiican can lwaliid qaala zuhayr xadaana waliid bn muslim qaala xadaana awsaaci cabdiraxmaan bn camr alawsaaci shaami xadaana yaxya bn abi kaiir yamani xadaana abu salamata bn cabdiraxmaan azuhri qaala xadaana abu hurayrata dawsi qaal lama fataxa allahu caza wajal cala rasuuli makata qaama fi nnaas dadkii buu dhex istaagay khudbo faxamid allah waatnaa calayh waxaa laga qaadanaya arrimaha cusub ee soo dariya dadka ku soo dariya in si gaara ah loo tambiihiyo la baraarujiyo uma qaal in allaha xabasa can maka talfiila maroodigii iyo gaaladii kusoo duulay ilahay baa ka xabisoo ka reebay wasallada calayha rasuulah rasuulkiisi iyo wlmuminiina buu ku salliday maka wainahaa lan taxila lii axadin qofna uma banaana kaana qabli iga horreeye wainamaa uxilat lii aniga waxaa la ii ogolaaday saacatan min nahaar saacad maalinta ka mid ah wainahaa lan taxila liaxadin bacdi qof iga dambeeya inuu ku dagaalamo ma bannaanaanayso falaa yunafaru sayduha ugaadheeda lama fiijin karo lama eri inaad ugaarhato iskaba dhaafe geedka ay harsanaysa kama eri kartid walaa yukhtalaa shawkuhaa geedaha qodaxda le xataa lama jari karo walaa taxilu ma bannaana saaqidatuhaa baadideeda dhulka ku dhacday in la qaado ilaa limunshidin qof weligii yahdinaayo mooyeene waman qutila lahu qatiil qofkii qof laga dilo fa huwa weligaasi weliyulmaqtuul qofkaa la dila weligiisii bikhayri nadarayn lama aragti midka u khayr badan buu leeyahay mid saddexaad lama ogolo qofkii qofkiisa iyo ehelkiisa la dilo laba shay mid un buu leeyahay ima an yufdaa in fidye la siiyo oo diyadii iyo magti la siiyo wa ima an yuqtala in loo dilo qofkii qofka ka dilay oo qisaas weeyaan mid saddexaad baa jirto ah alcafw in laiska cafiyo laiska saamaxo laakiin hadday tahay in muqaabil iyo wax la qaato ama waa maal iyo fidye iyo diyo ama waa in qofkiiba la qisaaso cafi iyo saamixiduna ayadana way jirtaa mar baa laakiin cafiga iyo saamixiddu ay mafduul tahay oo laga fadli badan yahay oo inaad cafisa ayna fiicneen waa markaa uu yahay qofkan qaatilka ahaa qaatil dilay maqtuulkan khiila hadduu ahaa shirqool iyo muxuu ahaa hoos buu u dilay qofka noocaasoo kale ee haa'ilka ah ee dadka hoos u dila kuwa ayaga ah xataa owliyadiisa hadday cafiyaan dowladdu ma afinayso dowladdu ma cafinayso shartiisaa badan fa qaala baa wuxuu yidhi ila lidkhira nabi allow geedaha tiro yaan la gurin iyo nagaarka idkhir nooga soo reeb yaa rasuul allah faina najcalu waxaan yeelnaa fii qubuurina qubuurtaan ku yeelanaayo lxudka ayaan ku buuxsanaa caradaasuna ugu soo daadanin maydka wa buyuutina guryahana waan ku dhisannaa sanqaaf faqaala rasuulu ullahi sala alla ala ila lidkhira waliqaynihim waa soo marray faqaama abu shaah nin la yidhaha abu shaah horeyn yamaneeda rajulu min ahli yaman yaa istaagay khudbadii nabigu dhagaystay waa xifdin waayey faqaala markaasuu wuxuu yidhi uktubuu lii ii qora khudbadan yaa rasuul allah rasuul allow nin odayoo madaxa wax ka gaaray bu xifdigiisa fiicnayn halii qoruu yidhi faqaala rasuul sala allah alay waslam wuxuu yidhi uktubuu liabi shah u qora xadiidka nabiga calayh salaam in la qoro waxyigii iyo qur-aankii oo degaayo waa la nahiyey laakiin masaa'il gaara ah jirto sida tan oo kale iyo saxaa'if qaaroo saxaabadu ay lahaayeen ka saxiifati abu hurayra iyo cabdullaahi bin camar bin caas iyo saxaa'if waa jireen gaaraho laakiin in qur-aankii iyo waxyi oo degaya axaadiistiina la qoro qur-aankiina la qoro hal meel haddayna isgalaan ina carabigu isla wada yihiin hadhow ikhtilaaf qur-aankii iyo xadiidkii isku darmado tanu nabiga calayh salaam ka digaayey iyo saxaabadoon baahi weynba u qabinba ninkanoo kaleo xanuunsan mooyeene quwatu salayaani dihni maskaxdooda iyo fahamkooda iyo xifdigooda qawi buu ahaa hal mar bay dhegaysanayaan khudbad tawiil ah oo aad u dheer iyo hal mar intay dhagaystaan bay xifdinayaan oo saxaabadii gaarsiinayaan oo taabiciinta gaarsiinayaan oo mid ka mida ah oo qisadaas joogay intuu akhriyo yuu mid kale leeyahay sidii oo habaad u sheegtay xadiidkii aad u sheegtay bay isku maqhraj ka jirin qaala weliid wuxuu yidhi faqultu lilawsaaci maa qawlahu iktubu lii rasuul allah muxuu ka wadaa abu shaah qaala hadihi alkhudba khudbadaasu ka wadaa alatii samicaha min rasuuli illah uu ka maqlay waxaddaثani isxaq bn mansuur akhbarana cabdulahi cubayd llahi bn muusa can shaybaan annaxwi can yaxya qaala akhbarana abu salma anhu samca abu hurayra yaquul ina khusaacata qabiil reer khusaaca la yidhahdo reer carbeeda qataluu rajula nin bay dileen min bani leyt reer bani leyta oo waxaan aaraha iyo utuntan dagaalka waa jiri jiray oo jaahiliyadii fikirkii jaahiliya ahayd ba shareecadu ay diidday caama fatxi maka sanadkii maka la furtay ayay intay ordaynba waxay dileen nin reer binu leyta maxay u dileen biqatiilin bisababi qatiil qof laga dilay minhum nimanka la yidhahda banu qusaaca qataluuhu banu leyt hadda ka hor ay dileen yay ugu aareen fa ukhbira bidalika rasuul waa nabigaa loo sheegay calayh salaam farakiba raaxilatu hashiisi intuu fuulay yuufaq haddaba dadkii u khudbeeyey faqaala yidhi ina allaha caza wajal xabasa wuxuu xabisoo xanibay can makata wuxuu ka reebay alfiila muraadihii kusoo duulay wasallata calayhaa rasuulah rasuulkiisii walmuminiina muminiinta ayuu maka hadda ku salliday oo gacanta ku dhigay loo ogolaaday alaa wa inahaa maka lam taxila ooma bannaanaanin liaxadin qof qabli iga horreeya inuu ku dagaalamo walan taxila ma banaanaan doonto liaxadin qof bacdii iga dambeeya inuu ku dagaalamo alaa wa inahaa maka uxillat lii waa lii banneeyey saacatan xilli min anahaari maalinta ka mida alaa wa inahaa saacatii haadihi xilliga lii banneeyana waa saacaddan maantaee min asabax ila almasaa xaraamun ama inahaa iyadu saacatii haadihi xaraamun xaram bay noqotay lama ogolo in lagu dagaalamo laa yuqbadu shawkuha qodaxdeeda lama adkaysan karo lama guran karo walaa yucdadu shajaruha geedaheedana lama guri karo walaa yultaqadu saaqidataha baadideedana lama qaadi karo ilaa munshidin qof yaxdinaya weligiis mooyeene waman qutila lahu qatiil qofkii qof laga dilo gacandhaaf iyo ana nin kalean kub ka siin iyo dagaal baanwadi reebel reebel waa fikra jaahiliya qofkii qof laga dilo fahuwa bikhayri nadarayn laba shay unbu khiyaar u leeyahay ima an yucdaa yacni diya in diya la siiyo magti la siiyo oo lniyahu wixii dhacay dacyi magti ninkaadii waa kana qabso diyadii sharcigaheed ee sharcigu u ogolaaday ee sharciga u qariray ee aan dadka lagu daynina loo madax bannaynin inaa iyaga ay go'aan ka gaadhaan dadka looma madax bannayna diyada waawa shareecadu ay xadaysay oo goysay wey qofkii marka diyada farageliya oo wax kala sameeya am lahum shurakaau sharacuu lahu min addiini way soo gelayaan dad shuraka ah oo ilahay waxbaa la wadaagayna dhaho mushrikiinay noqonayaan qofkii mag kala sameeyo yihahdo annaga ree hebel daana magteena waa saas magta ree hebel annaga noo dhexaysa waa intaa qofkii dhaha mushrik gaala wey mushrik gaalah weeyaan maxaa yeelay adiladii iyo shareecadii ilaahay ay u jideeyey buu tu kale ka garab magtii laisku lahaa iyo geeli boqolkaa soo tuur markaa kadib baryootanoo walaalow geela wax ii soo celi iyo sulxi markaa ku baryootan ninaan gacanba wax ooga jirin oo yatiimtiisii iyo islaantiisii ay ooyayaanoo ilmaynayaan in meelaha inti lagu hadhadlo la yidhahdo magtana waa intaas la yidhahdo intii haddana dhexda lagu dhufto la yidhaahdo intaa tolkaa iskale intaana shashafo intaana fulaan intaan yarta ku tur <clears throat> waxaaso dhan waxa weye bahdil waa istihzaa bidiin illaah diinta ilah lagu jeesjeesaayo oo lagu ciyaarayo weeyaan mana bannaana kufri iyo gaalibay keentaa marka nabigu wuxuu yidhi qofkii qof laga dila inuu magtiisii qaato magta waa midda sharciga wax laga hadlaayo waxaan sharci ahayn mag ma wa ima an yuqaad in loo qisaaso ahlulqatiil ah, dadkii maqtuulka la dilay ehelkiisii ahaa in loo qisaaso qaatilkii ay diloodaan labadaa mid un weeyaan laakiin hadda maanta tatbiiqu shareeca markii laga hadlayo shareecada miyaan isku dabaqnaa maxaana noo ogol yahay maxaa awoodeenna fattaqullaha masadactu inaan diyo iyo mag bixinno shareecada waana noo ogolyahay waan isku dabaqi karraa binu aadan hadda nagu haysto oo qahri iyo awood noo haysta ma jirto inaan qisaas qof qofka dilo aan dillo middaa wey midda dushana naga haysta eena noo ogoleen ee aan ka baryeenno in la helo shareeco islaam oon dabaqayna boqolkiiba boqol iyo dowlad islaam ahoo nagu dabaqda shareecada aan ilahay ka baryeenna subxana wa tacaala dilkiina nooma ogolo dulmiga iyo gardarraday ka mid tahay iyo xurriyada laga qaaday muslimiinta xurriyada laga qaaday xurriyatulqowl iyo xurriyat tatbiiq laga qaaday muslimiinta ee loo ogoleen ayay ka mid tahay iyo beenta dimuqraadiyada ay gaaladu dhahaan xor baa qofku yahay waa xor ay yihiin shareecadiisiiba haddii loo diiday inuu sidaas kuu dabaqo laysa bixorin xor maaha laakiin maxaa kuu bannaan oo ninna kuu diidaneen inaad magta bixiso fataqullah ma stadactum haddaad hoos ka marta ka warran marka wixii aad keri kartay aad haddana ka sii leexato ood magtii iyo diyadii aad siday ahayd oga leexato taa way midda markaa gaaladii diidday qisaasta iyo kii diyada diiday isku meel bay fadhiisteen marka hal kursiga ku fadhiyaan qaala fajaءa rajulu min ahli yaman nin reer yamaneedaha yimid iyo qaala lahu abu shahl yidhaahdo faqaala wuxuu yidhi uktub lii ya rasuul allah rasuul allaw ii qor faqaala uktubuu liabi shah u qora faqaala rajulu min quraysh nin reer qurayshyada wuxuu yidhi ila lidkhira idkhirka nabi allah waa cabaas waa soo maray fainaa najcaluhu idkhirka waxaan yeelnaa fii buyuutina guryahan ku dhisannaa wa qubuurina luxudkana waan ku samaysannaa oo maydkan ku cubnaa faqaala rasuulu اllahi salى اllah alيه wasalam ila اlidkhira wallah aclam bilah towfiq sal اllah wslm ala nabina